alxamdu للh رb العاalمين slى اllه وsلم عlى نبيina mحamd وعlى آlih وصaxبه أجمaعين اllهma انfعna bma cلمtna وعلمna ma ينfعna وزidna عilmا qاla الإmام أbو cبداللahi محamed بن إسmاعيل بن إbrاhيم الbخاري رaحimه الlه taعالى بsم الlh الرحمن الرaحيم kitaabu صلاaة التaraaويxi wuxuu ku saabsan yahay salaaة الtaraaويح salaada la yihaahdo salaada ramadaanka la tukado waxaana taraawiix loogu magacaabay waxay ahaayeen kuwa nasta markay salaamo naqsadaanba sida xadiida caaisha laga fahmaayena afar afar bay u nasanayeen afar ragcadood markay tukadaan ayaa la nasanayaa haddana afar kale oo laba laba loo tukanayo labaa la tukan haddana laba kale la tukan waa la nasani taraawiix min alistiraaxa nasashadaasaa laga keenay <clears throat> salaadaas inay tahay salaad mashruuca oo ay tahay suna nabawiya nabigeennana calayhi salaatu wasalaam uu tukaday saxaabaduna la tukatay kadibna cumar ibnu khadaab amiiru lmuuminiin uu dib u soo nooleeyey jamaacadaas arrintaasuu ka hadli doonaa musanifka raximah اllahu tacaala intaa ka hor alakh ayna alakh uh, u ballan qaadnay jaaizada aw jaaizada kala qaado meeshana laga ballan qaaday soo maha sidii lagu ballan qaaday waa in lagu qaato lama qarinayo tii sirteed matan barak alla fik barak alla fik allah ku barakeey allah ku barakeey barak alla fik ayib bismi اllahi الرaحmaan الraحيim baabu fadli man qaama ramadaana <clears throat> wuxuu ku saabsan yahay ramadaanka qofka istaagaa fadliga uu leeyahay salaada la tukanayo ayaa qiyaamu ramadaan la yihahdaa qiyaam ramadaankana khaas kuma aha qiyaamku waxaan soo maray kitaabu tahajud iyo kitaabu qiyaamu ramadaan qiyaamu qiyaamu leyl kitaabu qiyaamu leyl marka habeen kasta ama ramadaan ha ahaado ama yuunan ahaanin waa mashruuc qiyaamka iyo in salaad la tukado laakiin ramadaanku waxay gaar kaga tahay in nabiga calayh salaatu wasalaam uu saxaabadiisa jamaaca ay la tukadeen kadibna asagoo ka baqaaya in lagu farad yeelo uu maaratay yiri guryihiina ku tukado ku tukada kadibna cumar bn khadaab radi allahu canhu baa dib u nooleeyey qaala xadaanaa yaxya bnu bukayr qaala xadaanaa aleyth leyth ibnu sacdin alfahmiy can cuqayl ibnu khaalidin ibnu acqiil can ibni shihaab الzuhri moxamed bn muslim qaala akhbaranii abu salma abu salamata الzuhri ana aba hurayrata radi allahu canhu an cabdiraxmaan bin cawf baa dhalay qaala wuxuu yihi abu hurayra samictu rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam nabigaan maqlay oo yaquulu le liramadaana ay liajli ramadaan ramadaan daraaddiis buu nabigu calayhi الsalaatu wasalaam hadalkan ka hadlaayayoo lifadli ramadaanana waad dhihi kartaa liramadaana ay lifadli ramadaan ramadaanka fadligiisii qaarkood laamka waxay leeyihin bmaanaa can wey yaquulu asagoo lel ramadaana e can ramadaan ramadaanka asagoo kaleh man qaamahu ramadaanka qofkii istaagaa salaatu leylkii iyo salaatu taraawiixdii u istaagaa iimaanan asagoo alla rumaysan ilaahay subxaanahu wa tacaala wacdiga iyo yabooha iyo hawaabka iyo xasanaadka iyo ajirka uu u darbay qofka qiyaamuleylki ama ramadaanka istaaga asagoo iimaansan oo rumaysan wax tisaaban xisaabanaya ajir oo niyad wanaagsanna ay ka tahay ikhlaas iyo alla dartiis ufira lahu waxaa loo dhaafayaa maa taqadama min dembi dembigiisi wixii hor maray ayaa loo dhaafayaa dembigaasi sakaa'irta ayay culummada qaar ku xumbaareen leanna kabaa'irtu waxay u baahan tahay towba iyo shuruudeedii inay dhammaystiran tahay nusuusta qur-aankana waa laga fahmaya axaadiista nabiga alayh isalaatu wasalaam in tajtanibuu kabaa'ira maa tunawna canhu nukafir cankum sayi'aatikum iyo ramadaana ilaa ramadaan mukafiraat lima baynahuna ida ijtunibat ilkabaa'ir haddii kabaa'irtii laga fogaadaa ramadaanka lagu dhaafaya dunuubtii kale ee shaqaa'irtiheed qال xdثna cبداللhi بن يوسف التنيسي أخبرنا مالك عن بن شهاب الزهري عن حمayd بن عبدالرحمن الزهري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وآله وسلم قاaل maن قاama رمضاaنa ninkii istaagay iimaana واxtisaaبا isagoo alla rumaysan waa shardi أjirkan iyo hawaabkan soo socda waxaa lagu helaa iimaanan qofka hadduu iimaan leeyahay o alla rumaysan yahay ayuu ajir iyo hawaab helaya camalkiisa laga aqbalaya ama uu asaas yeelanaya asaaska hadduu joogo iimaanka ahaa wailaa habaan manfuuran ayuu noqonayaa qof aan iimaan lahayn camalka uu la imaado aakhare waxba ogama horeeyo adduunyada laga yaaba caafimaad inuu ku helo gaalka wa ixsaanka iyo samafalka iyo biriga iyo wanaagga uu samaynayo caafimaad iyo barwaaqe iyo sumcad iyo waxa addunyada waa ku helaya lakin akhare waba kama horeeyo waxtisaaban isagoo xisaabanayo ajir ufira lahu ma taqadama min dembih dembigiisa wuxuu hormaray ayaa loo dhaafayaa wma taahara waa soo qaala ibnu shihaab wuxuu yihi fatuwafiya rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam baa la oofsaday wannaasu calaa dalik dadkoo sidaa ah sidaa ah wuxuu ka wadaa nabiga calayh salaatu wasalaam waa tarkiibiyey waa ku booriyey ummaddiisa ramadaanka in qiyaam loo istaago isaguna waa tukaday kadibna saxaabada jamaacadii buu ka yar reebay oo yir guryihiina ku tukada sidaasay marka arrintii ku istaagtay hakat jamaaca la'aan qof walba u gurigaada ku tukaday baa lagu kala tegey nabigaa la oofsaday calayh salaam wannaasu calaa daalik ayagoo dadku sidaasoon jamaaca la tukanaya aan jirin uma kaana alamru amarku wuxuu ahaa calaa daalika sidaasu ku socday fii khilaafati abi bakrin abu bakr sidiiq radia allahu canhu madaxnimadiisii intuu khaliifka ahaa laba sane wax yar wasadran iyo intii hore min khilaafati cumar radia allahu canhu cumar bn khadaab khilaafadiisii intii horena iyaduna sidaasi ku socotay kadib cumar radia allahu canhu ayuu yihi jamaacaha lagu tukado waa kan marka wuxuu leey an ibni shihaab can curwata bn zubayr can cabdiraxmaan ibn cabdilgaari ibnu shihaabkaas sanadkaa hore unbuu raacsan yahay tacliiqan hadda daahirkiisa tacliiq buu og yahay sanadkaa hore unbuu raacsan yahay can cabdiraxmaan ibn cabdilqaari anhu qaala wuxuu yihi kharajtu maca cumar bn اkhaaab radi alaahu canhu cumar baan la baxay oon raacay leylatan habeen fii ramadaana ramadaan ayaan habeen la baxay ila lmasjidi xagga masaajidka faida الnaasu dadkii oo wuxuu arkay awsaacun kooxa kooxa ah mutafariquuna kala tagtagsan yusallii rajulu nin baa iska tukan linafsihi geligiis intuu halkaa iska istaago masaajidkii tukan waa iska dhelmanaya wayusallii rajulu nin baa tukan fa bisalaatihi salaadiisi waxaa la tukanay arahdu koox yar ayaa la tukanoo jamaacaah dadkii marka uu hal jamaacaah oo hal imaam lamaba ahaba cumar waa fikiray radia allahu canhu wa hadduu mandarka iyo suuradaa uu arkay ijtimaaca iyo midnimada iyo jamaacada ayaana ka afdalsan oo ka fadli badan arintaana nabiga calayh salaatu wasalaam waa sameeyeyoo sunno qadiima oo rasuulka uu sameeyey bay calayh salaatu wasalaam marka in la nooleeyo bay u baahan tahay faqaala cumar baa wuxuu yidhi inii araa anigu waxaan arkaa oon cindiyayaa oo ila tahay low jamactu haaulaa'i calaa qaarin kuwan haddaan ku jamciyo hal qaari ah waaxidin oo keliya hal imaama intaan u sameeyo qaari oo qur-aanka yaqaana inay ku daba tukadaan lakaanat sidaasaa amhal u fiicnaan laheyd saasaa u fiican oo u wanaagsan uma kadib markaas hore waxay ahayd haddaan samayn lahaaye cazama waaba go-aamiyeyba go-aan buuba markaasuu fajamacahum dadkii kulmiyey calىa ubay binu kacab buu ku kulmiyey ubay binu kacab korkiisa inuu imaam u noqdo oo ubay ay la tukadaan wixii haweenana tamiimu uma kharajtu macahu ayuu leeyahay ninkaa la cabdiraxmaan ibn cabdilkaari wuxuu leeyahay waa la soo baxay habeen kale anoo cumar la socdo leylatan ukhra habeen kale wannaasu yusaluun dadkoo tukanaya bisalaati qaari'ihim qaarigoodii ubayi ahaa ubayina wuxuu u hormariyey yowm lqowm aqrahum bikitaab illahi buu ku dhaqmayaa cumar radia allahu canhu ardaa nabigaana calayhi salaatu wasalaam ubayi inuu qaari yahay hataa nabigeenna calayhi salaam maruu salaada tukanay oo aayad ku yar istaagtay alasta macanaa alam tusalli macanaa waa ka dhihi jiri miyaadan nana tukanin ubayo maxaadna u furi weyday rasuulka calayhi salaatu wasalaam mararka qaar aayadaha qaar buu weydiin jiray markaasuu ka jawaabi jiray ubay binu kacb radia allahu canhu cumar binu khadaab waxaa laga hayaa inuu yihi ubay aqra'una midka qur-aanka noogu yaqaana weeye markaa ubay buu imaam ka dhigay waa soo baxay dadki oo tukanaya oo imaamkii ku daba xidhano qaala cumar markaasu wuxuu yidhi nicma albidcatu haadihi bidca middanaa u fiican ayuu yidhi nicmati oo ta ahna waa so ortay nicmat bidcati haadihi oo ta la socotay soo ortay marka bidcadii lugawigeed weeye wa ilaa haddii la dhaho bidcada mafhuumkeeda sharciga iyo qeexitaankeeda oo waxaan shareecada asal ku lahayn oo dib lagaga soo daray ayaa bidca la yihahdaa bidcada noocaas oo kalena waa waxaa weeyaan waa dalaal xadiidkii nabiga alayh salaam oo cumuumkaha wax ka sisay lama hayo kulu bidcatin dalaala bidca kasta waa baadi marka bidcadan hadda uu cumar ka hadlaayo radia allahu canhu ardaah xaqiiqada waaqiceeda asaga laftirkiisa u ogaabaa yaa diidaysa in lagu xumbaaro bidca sharciya almadmuuma bidcadii sharcigaheed ee aan la ogoleen macnaha in sharciga lagu soo daro taas inaynan ahayn nabiga calayh salaam baa tukaday oo saxaabadiisa saddex habeen la tukata ugu yaraan marka sunnadaasi sunno horraysay aheed ee wuxuu leeyahay maadaama muddada hakad ay gashay in dib loo soo noeleeyo xilligii nabiga alayh salaam akhirkiisi dambe iyo abubakr radi allah canhu xilligiisi iyo aniga intaydii hore intaba ma jirin haddaan noolanayna nooleyntaan la nooleeyey marka wax cusub oo hadda la hagaajiyey oo la nooleeyey oo kale ayay noqotay amaa asalkeeda waa horeysay oo nabiga alayh salaatu wasalaam hadyigiisiibu ahaa nicma albidcatu marka bidca lugawiya la yidhaahdaa ee lama deliishan karo in bidcada loo qaybiyo ilaa xasana waa hayri xasana loo qaybiyo xataa qaarkood ay akaamu akaamu atakliif ay dhahaan midbaa waajiba midbaa sunaa kada ay dhahaan arrintaa iyadaa sax ma aha maxaa yeelay kulu bidcatin dalaala baabka haddii la furana istixsaan masala istixsaan walistiqbaax baa ka dhalanaysa masale ay yihahdaan istixsaan walistiqbaax in qofka wuxuu wanaag u arkana uu yidhaahdo waa fiican tahay o alilaahi kada waxa uu asaga uu raban u dha anigaa nacay ayaa ka imaanaysa shareecaduna sidaa kuma socoto ra'yina kuma socoto hawaa-u naas ila quman tahayna kuma socoto ee itibaac iyo nabiga hadyigiisa la qaato taas ayaa shareeco la yidhaahdaa wixii khilaafsanna bidca wey walatii yanaamuuna canhaa cumar waa tacliiqiyey salaadan taraawiixda ee fiidka hore la tukanayo inay intay seexdaan aakhiruleylka tukadaan ayaa ka fiican buu le akhirulelka ka fiican maxaa yeeley xilliga aakhiruleylka afdalah oo ilaahi subxaana wa tacala uu soo degaaya ducada la ajiibaya marka wuxuu le walatii yanaamuuna canha midda xaggeeda ay saaxanayaana soo kacayaan kadibna yaa afdalu ka fadli badan min alatii yaquumuun middan ay horta habeenka niskiisa horeba ay istaagayaan yuriidu wuxuu la jeedaa aakhira leyl alatii yanaamuuna canhaada midda intay saaxdaan aakhiruleil ay soo tukanayaan akhirulelka wax ka fadli badan male taasaa ka fadli badan oo ka fiican midda ay ka tukanayaan wa kaana annaasu yaquumuuna awalah dadkuna awalka horey ka tukan jireen oo de dadkii waxaa weeyaan nashaadkii inayna wada helin baa dhici karta oo awalka hore ay u fiican tahay inay la imaadaan oy tukadaan saasaa u fiican inkastood arkaysa waaqiceenna tahajud markii la gaaro iyo xilliga dambe ee ramadaanka tobanka dambe sida loo dadaalo ee tahajudka loo imaado taraawiixda looma imaado oo masaajidda qaarkood safba xataa ma dhanna waxaa ku tukanaya baynama markii tahajudka la gaaro akhiruleilka waa buuxsamaya masaajidka ayb xadaana marka cumar radi allahu canhu madhabkiisa saasu jeclaa in aakhirka laga tukado ayuu jeclaa xadaثna ismaaciil اweysi qaal xadaثanii malik can ibn shaab الzuhri can curwa bn zubayr can caaisha radi allahu canha zawj nabiyi sal اlah alيه waslm zawji الnabiyi salى اllah alيه wasalam ana rasuula اllah salى اllahu alيh waalih wasalama sallaa waa tukaday wadalika xiliga uu salaada tukanayo fii ramadaana bay ahayd ramadaanka salaada uu tukaday jamaacada taraawiix baa lagu magacaabaa markii wasfiga iyo kayfiyada iyo nasashada iyo ayaa loogu magacaabay korkana qiyaamuleil bay ka wada tahay haddaad intaa saaxato a soo kacdana tahajud baa lagu magacaabi وxadaثnii yaحyى بن bukayri qاal xadaثna leyt can cuqayl can ibni شhihaab الzuhri qaal akhbaranii curwa bn الزubayr ana caaisha radي الlahu canha akhbaratu ana rasuula الlahi salى الlah عalيه wasalam kharaja leylatan habeen buu baxay min jawfi leyl habeenka dhexdiisa ayuu nabiga calayh الsalaam soo baxay jawfuleyl habeenka bartankiisi iyo dhexdaa lagu jeedaa fasallaa fi lmasjidi masaajidkiisii buu ku tukaday calayhi salaatu wasalaam keligii baa salaada galay wa sallaa waxaa iktishaafay oo arkay rijaalun rag baa nabiga alay slam la tukaday bisalaatihi saxaabada nabiga alay slam mar walba nabiga muraaqabayn jireen nabigoo tukanaya salaad dheer oo fara badan marka way la tukadeen fa asbaxa annaasu dadkiibaa waa bariistay fataxadaثuu way sheekaysteen oo waxay ku sheekaysteen nabiga salaada weligeed la arkin oo qirada la dheeraynayo oo xilligaa la tukanayo ayuu tukada la tukanay xalay faijtamaca waxaa soo abuuray akharu minhum kuwii hore kuwa ka badan ayaa yimid fasallaa waa tukaday nabiga alayh salaam fasalluu macahu waa la tukadeen habeenkii labaad faasbaxa annaasu waxay waa beriisteen ama ay ahaadeen ayagoo waa beriisteen waa waa beriisteen fataxadaثuu waa sheekaysteen waxay ku sheekaysanayan kooxdii baa koox kale usii sheegaysa fakahura ahlu اlmasjidi masaajidka dadkiisii baa batay min alleylati الثaalثi habeenkii saddexaad fakharaja rasuulu الlahi salى الlaه alيه waslm baa soo baxay habeenkii saddexaad fasuliya bisalaatihi salaadiisii baa haddana lala tukanay jamaaco badan falama kaanat الleylaة الraabica habeenkii afaraad markii la gaaray dadkii oo dhan baa soo butaacay masaajidkii baa lasoo buuxiyey cajaza lmasjidu masaajidkii baaba qaadi waayey can ahlihi dadkii soo galay ka cajizay macnaha uu qaadi waayey xataa kharaja lisala nabiga alayh salam waa arkay marka bulaanka iyo jamaacada iyo masjidka waxaa imaaday iyo ummaddan ayuu arkay gurigiisina masjidkii ku dhegan yahay halkaasuu ka muraaqabeen oo ka arkaa oo ka dhegaysanaya shanqadhooda nabiga ma soo bixin habeenkii afaraad xataa kharaja waa soo baxay kadibna lisalaati subxi salaadii subax markii la gaaray buu salaadii usoo baxay ayagoo saxaabadu ay qaarkood hadlayaano salaada kaalina tuji leeyihiin oo nabiga u baaqayaano ma soo bixin rasuulka calayh salaatu wasalaam falama qada alfajra markuu salaadii subax nabiga bogay aqbala cala naasi dadkiibu kusoo jeedsaday fatashahada nabigu waa shahaatay yani muqadimadii khudbadu la yimid iyo xamdaladii iyo shahaadadii uma qaala wuxuu yidhi ama bacdu xamdigaa iyo ashaarada kadib fa inahu shaaniya lam yakfa calaya igama qarsooneen makaanukum meeshiinaas xaalkiina iyo meeshaad ku sugneedeen iyo xalay inaad isugeyseen igama qarsooneen oo intana idin jiray walaakinii khashiitu waxaan ka baqay oon usoo bixi waayey an tufrada calaykum in igu farad yeelo oo fatacjizuu canha aad ka cajistaan waxyigii baa degaaya axkaamtii baa socota mar walbaba waxbaa la waajibinaya waxbaa la reebaya in hadhow cibaadadan faraha badan ee salaatuleilka iyo mxuha taraawiixda waajib intii laga dhigo aad ka cajistaan baan ka baqay saasaa ka baqay bu nabiga alayh salaatu wasalam raxmaddiisay kamid tahay ummadiisa culeys iyo waxayna qaadi karin ama ayna daa'imi karin wuu jiray waana ka tegi jiray rasuulka calayh salaam isaga waa la imaan karaa lakin ummaddu oga baqaayey fatuwufiya rasuulu llahi sala allahu alيh wasalam baa la oofsaday walamru calaa dalika wixii sidaa xaalku yahay oo uu nabigu yidhi saluu fii buyuutikum faina afdala salaati almari fii beyti ila lmaktuuba salaadihiina guryihiina ku tukada salaada faradka mooyeena ragga guryahooda inay iskaga tukadaan ayaa afdala ah. haweenkuna mar walbaba guryahooda u ficnaaye arrinkaaswa sidaa tahay ayaa nabiga alayh salaam la oofsaday kadib abubakar sidiisii waxba kama bedelin cumar baa radia allahu canhu soo nooleeyey sunada ayada ah xadaanaa ismaaciil ibn uweysi qaala xadaanii maliku can saciid maqburi can abi salma bin cabdiraxman anahu sa'ala caaishata radi allahu canha kayfa kaana salaatu rasuuli lah salaadii nabiga siday ahaan jirtay fii ramadaana ramadaanka si gaara su-aal ramadaan ku saabsan weye faqaalat waxay tihi ma kaana yaziidu fii ramadaana ramadaan kama ziyaadin jirin walaa fii gayrihi waaba isku mid qiyaamu leyl calaa ixdaa casharata ragca kow iyo toban ragcadood kama ziyaadin jiri yusalii arbacan waa ka kayfiyadii marka afar buu tukan jiray intuu laba tukado salaamo naqsoo laba kale tukan jiray afar waxaa laiskugu qabanaya waxaa weeyaan afartaa kadib baa xoogoo la nasani oo la tarwaaxan oo la nasanaya falaa tas'al ha weydiinin qofna canhu xusnihinna afartaa ragcadood nabiga calayh salaam si u wanaajiyey wa tuulihinna u dheereeyey qiradaas u dheereeyey nabiga calayh salaam sujuudda u dheereeyey rukuucda u dheereeyey u ilaaliyey ee u hagaajiyey midna weli aweydiin wey aad bay u wanaagsanaayeen oo dhaadheeraayeen uma yusalii arbacan afar buu haddana tukanay falaa tasal haweydiina can xusnina wanaagooda wa tuulihina dheerarkooda markuu laba tukado laba kala tukado afar uu tukado haddana tarwaaxda bilaabanaysa iyo nasashadii saasaa laga wada arbacanta wailaa salaatuleyli mahnaa mahna labalabaa loo tukadaa uma yusalii alaaan saddexda u dambaysuu nabiga tukan jiray calayhi salaatu wasalaam marka qiro dheer buuna ku tukanaya rasuulka alayh الsalaatu wasalaam faqultu waxaan idhi buu leeyahay ninkaan la yihahda abu slma caaisha weydiiye caaisha weye faqultu ya rasuul الlah atanaamu qabla an tutar an tuutir intaadan witrinin ood witrkin la imaanin maa saaxani ma hadda saddex iyo saddex iyo kow iyo tobankan witrki baa la socda way kuu muuqataa ee waa su-aal ka baxsan arrin ka baxsan wey maruu nabigu damcay alayh salaam inuu yar nasto ayaa waxay ku leedahay atanaamu qabla an tuutir ee maa markuu kow iyo tobankii tukaday inay sidaa ku leedahay kow iyo tobanka witrkii baaba la socda waad aragtaay eh, salaada kale labalabaa loo tukan witrkii marka lagu khatibo kow iyo toban uma yusali alaaan taasaad ku ogaatay in salaadii ayada shafcigeediiy witrkeeda ay israacsan yihiin ee waxaa weeyaan nabiga calayh salaam bay su-aal gaara ah weydiisay oo mar uu mararka qaar isagoo intuu qaar salaadda aan dhamaynin bu iska irsaaan jir qaala yaa caaisha caaisha ina caynaya labadeeda indhood taraamaani way saaxdaan walaa yanaamu qalbi qalbigaysa ma saaxdo taasuu nabiga alayh salaatu wasalaam yani haddaad saaxato nabi allo witrka tukanay waysada kaa buri ka wadaa nabigana wuxuu yidhi calayh salaam hurdada weysada burinaysa waa hurdada qalbiga uu tagayo maagay oo deena qofka uunan ogeyn waxa ka soo baxay taa wey aniga indhahayga unbaa xoogow yar nasta oo saaxda mooyaane qalbigayga ma saaxdu yii rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu nabiga calayh salaam deen xataa u arko waxyi weeyaan calayhi salaatu wasalaam waysadana kama burayso halkaa marka waxaa ku jirta haddee masalo khilaafkeeda qadiim uu yahay oo ah tirada taraawiixda iyo inta la tukanayo ay isku khilaafeen culammada xadiiثa caaisha radi alahu canha iyo xadiiu cabdulahi bn cabaas isagu saddex iyo toban iyo kow iyo toban ayay ka hadlaayaan salaatuleilka ama ramadaanka ama qiyaamuleilka ama tahajudka ramadaan iyo fii gayrihina way tiri caaisha radi alahu canha waa ficilkii nabiga sala اlah alay slm waxay soo guurinayso laakiin culimmada waxay leeyihiin qofkii inuu qirada dheereeyo rabo sidaa uu ku tukaday nabiga caleyh salaatu wasalaam kow iyo toban ragcadood oo qirada aad loo dheereynayo waqti badan bay habeenkii kaa qaadanaysaa Eh, laakiin salaf اlumma waxaa lagasoo laga soo guuriyey salaatleilkii ama taraawiixda inay qaarkood ay labaatan iyo saddex gaarsiiyeen qaarkood ay gaarsiiyeen soddon iyo wax qaar afartan ayba gaarsiiyeen waa soo aroortay waa soo aroortay alayhi qofkii ka ziyaadiya bidcin mayno waa bidcu la yimid iyo muxaram buu la yimid iyo inkaar meesha kuma jirto afdaliyada unbaa laisku hayaa iyo wasfiga loo tukanaya qaabka nabiga alayh salaam uu u tukan jiray taa unbaa hadda laga hadlaya nacam ama cumar radi allahu canhu markuu soo nooleeyey meequu tukaday iyadoo laftirkeeda riwaayatu saa'ib ibnu yaziid waxay leedahay kow iyo toban muwaa iyo keyrkiis baa soo aroorinaya riwaayana waxay leedahay saddex iyo labaatan riwaayadaasi albani waa daciifiyey kitaabu fadlu leylat اqadri habeenka leylat اlqadriga fadligiisa ayaa laga hadlaya leylat qadrikuna ramadaanku ku jiraa sidaasaana raajix ah bisha ramadaan habeenada witirka ah ee dambe baabu fadlu leylat اqadr leylat اlqadriga fadligiisa ayuu ka hadlaya qaala allahu tacala ilahi wuxuu yihi ina anagu anzalnaahu qur'aankaa soo dejinay fi leylat اlqadr bil ahaan bil ramadaan bay aheed o shahru ramadaan aladi unzila fihi qur'an ba la yihi bil ahaan ramadaan bay aheed habeenkuu soo degay gaar ahaana leylat اlqadr bay aheed wma adraaka ma laylaة اlqadri maxaa ku ogeysiiyey waa laguu sheegaya laylaة اlqadri khayru min alfi shahr kun bilood bay ka khayr badan tahay laylaة اlqadri keligeed sideetan iyo dhowr sano dhowr sano wey tanazalu malaaikatu wاruuxu fiiha malaa'igta iyo malkuljibriil lisharafihi baa si gaara loogu sheegay malaa'igtu kamid yahay ayaa soo degaysa biidni rabbihi min kuli amrin bay la soo degayaan fiiha yufraqu kulu amrin xakiim ayadana aayad kale waa ka ilah yidhi salaamun hiya leylatulqadarku waa salaam waa nabadgelyo xataa madlac alfajr ilaa fajrkii waagu ka dilaaco wakhtigeedaa laguu sheegay meeshay ku dhammaanayso ilaa waagu ka berya intaa waktiga waa soconaya leylatulqadarku waa hal habeena habeenkaasi wuxuu ka bilaabanayaa qoraxda dhicideeda fajarka saadiqa ee waaga markuu beryeyna yuu waktigiisa dhammaanaya qaala ibnu cuyeyne wuxuu yidhi ma kaana fi lqur'aani wixii qur'aanka lagu sheego wamaa adraaka wixii la yidhaahdo faqad aclama ilaahay nabigiisa waa ogeysiye waa u sheegay arta wma adraaka ma leylaة اqadri leylaة اqadri khayru min alf alqaaricatu ma alqaarica wma adraaka ma alqaarica yowma yakunu الnaas waa loo sheegay wma qaala wuxuu yidhaahdo wma yudriika saa loo akriyaana yudriika la yihahdo fainhu lam yuclim ilaahay nabigiisa muunan ogeysiin lam yuclim muuna usheegin oo muuna u sheegin waxa isaga wma yudriika lacala saaca takunu qariiba saacaddi qiyaamo dee looma sheegin xilliga ay dhacaysa iyo goorta ay tahay ay sidaasuu leeyahay sufyaan ibnu cuyayna raximah اllahu tacaala laakiin qaarkood waxay xoogo ku yar ishkaal geliyeen in eh, ay soo arortay wamaa yudriika lacalahu izaka ah, waana ninkii ahaa ibnu muktuum radia allahu canhu waa ogaa nabiga alayh salaam inuu yahay nin akaraadi taskiya raadisa nin mu'mina nin u sacyinayo hanuun iyo khayr in wax la baro nabigu waa ogaa alayh salam maa dalika wamaa yudriika la yidhi fainahu lam yuclim bu isagu lek ibnu cuyayna caamka laga yaaba iyo aqlabka inuu ka hadlaayo xadaثana caliي bn cabd الlahi الmadini qaala xadaثana sufyaan ibn cuyaynata alhilaali qaala xafidnaahu ayuu leeyahy cali bn cabdillaahi almadini cafwan sufyaan ba wuxuu leeyahay wa waa sheekhi cali bn cabdillaahi xafidnaahu waxaan ka xifdinay xadiidkan waa ayuma xifdin xifdi midka uu ahaanaba min yani xifdigi uu yahay yani waa xoogow yar badinaya xifdi oo xifdi un meahe xifdi fiican yani min azuhri zuhri maxaan ka warinay oo ka xifdinay maxaan ka xifdinay badana can abi salamata isagoo ka warinaya can abi hurayrata radi allahu canhu can nabi sal slam qaal waan ka xifdinay xifdi midkii ugu qiimo badnaa waan ka xifdinay isagoo ka warinaya abu salama can abi hurayra radi allahu canhu can nabi sal slam qaala man saama ramadaana iimaana waxtisaaban ramadaanka ninkii sooma isagoo alla rumaysan ajir iyo ikhlaasna ay ka tahay ufira lahu waxaa loo dhaafaa maa taqadama min dembi dembigiisa wixii hormaray wman qaama leylaة اqadri leylaة qadarka qofkii istaagay iimaanan waxtisaaban salaatuleyl iyo qiyaamu leyl qufira lahu waxaa loo dhaafaya ma taqadama min dembihi dembigiisa wuxuu hormaray taabacahu sulayman binu kahiir can الzuhri waxaa marka la mutaabacanaya waa sufyaan zuhri bay ka wada wariyeen labadoodaba baabu iltimaasi leylaة اqadr leylaة اlqadarka in laga raadiyo fi sabci lawaakhir bisha ramadaan toddobada beri ee u dambaysa ayaa aad in looga raadiya ay tahay saddex iyo labaatanka laga bilaabo xadaثna cabdالlahi bn yuusuf الtanisi akhbarana malik can naafic can ibni cumar radi allahu canهuma ana rijaala min asxaabi الnabiy rag saxaabada nabiga kamida yaa uruu waxaa la tusiyey ku ruyoodeen leylaة اlqadri fi lmanaami hurday ku ruyoodeen ay ku arkeen fi sabci awaakhiri xaalay ku jirto toddobada u dambaysa markaasuu nin walba waa u imaan nabiga alay slam rasul allah waxaan arkay leylatu qadarki toban toddobada u dambaysay ku jirtaa ku kala imaan ku kala markaasuu faqaala rasul lah sal slam wuxuu yidhi araa ru'yaakum qad tawaata'at waxaan arkaa ruyadiini inay isku waafaqday fi sabci awaakhir toddobada u dambaysa dadka hadlaaya ee ruyada arkayana waa kuwama waa asxaabu rasuuli lahi sala allah aleyh wasalam awliyaa llahi wey dadkaa saalixiinta qiimaha badan wey nabiga alay slam markuu ka hadlayay ruyada wuxuu yihi asdaqukum ruya asdaqukum xadiida marka waa dadkii lagu aaminayba qur'aanka kariimka iyo xadiidka nabiga waman asdaqu min allahi xadiidanti dadkii lagu aaminay ee run ka run sheegay ee ahlulcadliga ee wasadka ahaa wey kadalika jacalna ummatan wasada marka ruuyadooda haddayba issii waafaqdeen oo rag fara badan ay noqdeenna ayaduna culays baybay sii keenaysaa ictidaad iyo culays bay sii keentay marka nabigu wuxuu yidhi waa isku waafaqdeen arrintaasi meel bay marka sax bay ku socotaa faman kaana mutaxariihaa qofkii ku dadaalaya leylatulqadarka oo raadinaya falyataxaraha ku dadaalo ha ka raadiyo fi sabci alawaakhiri toddobada u dambaysa nabiga sala allahu alay ali wasalam toddobada u dambaysa aad oga raadiya marka riwaayo kalena cashru awaakhir tobanka u dambeeya layaali witr habeenada witrka ko iyo tobnaadka ka bilaabanayso ko iyo labaatanaadka ilaa iyo sagaaliy labaatanaadka witrka way iswada keenayaan intaba ka raadi tobanka u dambeeya toddobada haddana usii dambaysa habeenada witrka ee tirada isdheer ah aad iyo aad habeenadaas ay ugu rajo badan tahay arja layaal baa laga hadlayaa habeen gaarahoo la dhihi kara habeenkaas laqadarka oo laga saaxan karo habeenada kale malaha sidaas way sida owlaha ah tobanka u dambaysa nabiga calayh salaam baa raadin jiray oo nooleyn jiray oo aad iyo aad usoo u dadaali jiray tobanka u dambaysa dhan baa marka fiican laakiin way jiraan aqwaal iyo saxaabada nabiga alayh salaam qaarkood oo toddoba labaatanka ku dhaartay ubay binu kacbaaba ka a ah. qaarkood kow iyo labaatanka abi saciid xadiidkiisi alkhudri oo soo socda inoo imaan doona mar bay noqotay saddex iyo labaatanka qaar baa ku tegey xadaثana mucaad bnu fawaala qaala xadaثana hishaam can yaxya can abi salma qaala wuxuu yihi sa'altu aba saciidin aba saciidin اkhudriyi sacd bnu malik bnu sinaan alkhudri radia allahu canhu وarضaah wa kaana lii sadiiqan saaxiib buu ii ahaa aad aanu jeclahay buu le faqaala wuxuu yidhi ictikafnaa maca anabiy nabiga mi ciise salaam baan ictikaafnay alcashra todobadii tobankii udhexaysay min ramadaan ila waa saddex tobnaad ramadaanka tobankii dhexe ayaa nabiga la ictikaafnay oo masaajidka aan ku nagaanay fakharaja waxa uu soo baxay rasuulku sabiixata cishriin labaatan markay dhammaatay subaxdeedii ayuu nabigu calayh salaam ka soo baxay meeshuu ku ictikaafayay fakhadabanaa waanoo khudbeeyey rasuulka calayh salaam wa qaala wuxuu yihi inii uriitu leylaة اqadr leylaة اqadrki aan raadinaynay waaba laytusayba waaba laytusay uma unsiitua waa lay halmaansiiyey aw nasiitua waan halmaamay shakuraawi wey waan halmaamay haddana intii la tusay nabiga alayه الsalaam ayuu haddana halmaamay habeen isagoo saxaabada a u sheegtid le u bishaaraysa war habeenkaa weye leylatqadarka ayaa haddana nabiga qalbigiisa laga tiray faltamisuuhaa laakiin waxaa loo sheegay tobanka u dambeeya inay ku jirto witirka inay ku jirto calaamo gaarana waa la siiyey nabiga alayه الsalaam sanadka asagaa leeto qadarkiisa calaamo gaar ku garana waa loo sheegay faltamisuuhaa fi اlcashri اlawaakhiri tobanka u dambaysa ramadaanka ka raadiya tobanka dhexeen ictikaafeena maahe kasoo guura tobanka u dambaysa kusoo maarata ictikaafah bixina awa iska bixi jireen markay tobanka dheaa ictikaafaan ictikaafkooda way dhammayn jireen o cudahooda aadi jireen waxaa la yidhi leeto qadarku waa naga horeeyaa jibriil baa nabigu u yimid calayh salaam ina aladii tatlubu amaamaka buu ku yidhi waxaad raadinaysay moxamedow waa ka horeeya tobanka u dambeeyey marka alcashru awaakhir fi lwitri ka raadiya wa inii ra'aytu waxaan arkay buu leeyahy nabigu calayh salaam calaama lay tusay annii asjudu fii maain watiin biyo iyo dhooba anoo ku sujuuday oo wejigeeda dhoobadiiyo biyihii ay ka muuqato salaadna ku tukaday dhoobadaas ku sujuuday ayaan arkay buu yidhi hadday calaamadaasi aad aragtaan habeenkaa leylatulqadar wey faman kaana ninkii faman kaana ictakaf qofkii ictikaafay macya aniga macayga ila jooga tobankii dhexe falyarjic soo noqdo guryaha laadin tobanka dhexa u dambeeyana halala ictikaaf maxaa yeele habeenkii baa naga horeeyey farajacnaa waan soo laabanay marka hore waa la kacay wamaa naraa fi samaa calaamadii baa la raadinaya war xaggee roob haddee daruurba ma muuqatee roobka di wamaa naraa fi samaai kumaanan arkaynin qascatan ay qicatan latiifatan min asaxaab gabal yar oo hataa khafiif ah oo saxaab iyo daruuraha kamida ah, xataa samada kama muuqato samada waa iska banaanta fajaaad waxaa timid haddee waxyi weeye arrintan nabiga calayh salaatu wasalaam saadiqu lmasduuq wey hadalku ku hadla waa xaqiiqaya dhab wey fajaaat saxaabada isweydiinayayba waxaa markiiba timid saxaabatun daruur ayaa timid famadarat way roobaysay xataa saala ilaa uu ka soo daroorimeeyo sakfulmasjidi masaajidka saanqaafkiisi masaajidka saanqaafkiisi kore roobkii ku daayay baa soo daayey maxaa sababtu ay tahay wa kaana min jariidi nakhli geed timireed timirta laamaheeda ayaa korka saanqaaf ahaayoo korka ka saaraa masaajidka jiingad ma jirto wax biyaha celinaya oo taymdhe iyo xasna ma jirto biyo marka ma celinayo biyihii marka masaajidka waa soo daayey meeshuu nabiga ku tukanaya alayh salaau wasalaam bay ku dayeen masaajidki o dhan baa qoyey wa uqiimati salaatu salaadii subax baa la aqimay habeenkii soo dhamaa salaad subax baa la gaaray fa ra'aytu rasuula allah nabiga alayh salaam baan arkay buu leh abu saciid oo yasjudu sujuudaya filmaai biyo iyo watiini dhoobo xataa ra'aytu waxaaman arkay aahara tiini dhoobada raadkeedii fii jabhatihi nabiga wejigiisa alayh salaatu wasalaam wa anfihi riwaayo kale wa arnabatihi intaasuu nabiga wejiga saari jiray wejiga iyo sanka ayuu saari jiray markuu sujuudsanaya dhoobo kastaba ahaato meel dhoolaada ku tukanaysa waa inaad saartaa waa saareen rasuulka sala allahu alayh waaalih wasalam hadduu soo jeedsadayba dhoobadii iyo biyihiibaaba ka tifqaaya wejigiisa calayhi salaatu wasalaam waxaa la xaqiiqsaday marka leylatulqadarka sanadkaasi inay noqotay habeenkii ko iyo labaatanaadki ko iyo bay noqotay qolada toddobiya labaatanka ku dhaaranaysa wixii nabiga ay la joogaanna ayaguna habeenkaasi way u noqota toddobiya labaatanna way noqotaa marka waxaad garanaysaa oo raajixa culimadu rajaxayaan intooda badan leylatulqadarku inay guurguurto sanad walbaba inay habeen noqon karto tobanka u dambeysay ku guurguuri koo iyo labaatanka lagayaba sanad inay noqoto saddex iyo labaatanka lagayaba inay noqoto shan iyo labaatanka lagayaba inay noqoto toddoba iyo labaatankay noqon kartaa sagaal iyo labaatanka ayay noqon kartaa marka inaad hal habeenun cuskato ood ku dhegto oo tirahdo leylatu qadarka habeenkan weeye sax ma aha waad arkaysaa dadka qaar xaramka oo kale iyo meelaha eh, dadka eh, carabta iyo sacuudiga iyo u badan yihiin toddobiya labaatanka unbay iska calaamaysteen toddoba iyo labaatanka unbay iska calaamaysteen habeenkaa markii la gaaro caruurtii lasoo kaxayn iyo haweenka wax laga soo tegi male habeenka markuu dhamaado waa la guuri tisca wa cishriinka habeenka qur-aanka la khatamiyo haddana waa soo noqoni kadib masaajidka cidlo wey intii waxaa lagaga tegayaa ajnabigii iyo dadka meelaha ka imaaday marka toddobiya labaatankaasi waxay u arkaan inuu leylatulqadarki yahay arja layaali waa yahay habeenada loogu raja badan yahay waa yahay laakiin laguma laguma maarta xukumi karo oo lama dhigi karo isaga unbuu noqdaa un baabu taxari leylati اlqadri habeenka leylatulqadarka in lagu dadaalo laga raadiyo fi tirada isdheer min alcashri alawaakhiri tobanka u dambeeya fiihi waxaa xadiidkaas arrintaa ka hadlay oo xadiidkiisa wariyey cubaadatu cubaada bnu saamitin radi allahu canhu ardah waa inoo imaan doonaa mar dhow insha allah xadaanaa qutayba bnu saciid qaala xadaanaa ismaaciil bnu jacfarin qaala xadaanaa abu suhayl wasmahu naafic bnu malik bn abi caamir asbaxiy can abiihi aabihiis oo maalik ibn abi caamir ah jadu maalik ibnu anas imaamu daarilhijra wey maaligaas malik ibnu anas ibnu malik ibn abi caamir asbaxiy buu ahaaye marka abu suhayl can abiihi malik ibn abi caamir can caaishaةa radi allahu canha ana rasuula اllahi salى اllahu alيه wasalam qaal taxaraw leylaة اlqadri waxaad ku dadaashaan ood ka raadisaan fi lwitri tirada isdheer min alcashri awaakhiri tobanka u dambeeya min ramadaan ah tobanka u dambeeya ka raadiya oo aad ugu dadaala xadaثana ibrahim bnu xamza qaala xadaثana ibn abi xaazim nacam ibrahim bnu xamزata qaala xadaثanii ibn abi xaazim wasmhu cabdاlcaziz cabdاlcaziz bn abi xaazim almadani ya ibrahim bnu xamza waa sheekh الbukhaarي qaala xadaثanii ibn abi xaazim wasmhu cabdاlcaziz cabdاlcaziz bn abi xaazim oo ninkii ahaa abu xaazim salamata ibnu dinaar baa dhalay wdaarawardiyu isaguna cabdاlcaziz bn mxamed baa la dhahaa cabdاlcaziz bn mxamed adaarawardi can yaziid ibn cabdillaahi ibn اlhaadi yaziid ibn cabdillaahi ibn اlhaadi can muxamed ibn ibrahim الtaymi can abi salamata الzuhri can abi saciidin اlkhudriy radi allahu canhu qaala ayaa ku jirta meeshaas kaana rasuulu اllahi salى اllahu alيه wasalam rasuulka wuxuu ahaa yujaawiru fi ramadaana alcashra yujaawiru ki ictikaafa almujaawara alictikaaf baa loo jeeda yujaawiru wuxuu la dersay masaajidka uu fadhiyaa oo ictikaafsan yahy fii ramadaan ramadaan alcashra alatii tobankii fii wasط الshahri bisha dhexdeeda tobanka ku jirta tobanka dhexe ayuu ictikaafsanaa faidaa kaana markuu ahaaday xiina goorta yumsi u galabaystay min cishriin leyla habeenkii habeenkii labaatanaad markii gabalkiisa u dhaco habeenkii la gaaray faida kaana xiina yumsi min cishriina leylatin labaatan habeen tamdiya ay tegayso oo wayastaqbilu ixdaa wa cishriin kow iyo labaatanaadkana uu qaabilayo yani habeenkii labaatana dhammaaday galabteedii dambe maalintii ka dambe la gaaray ixdaa wa ay soo qaabishay habeenkii kow labaatanaad rajaca ilaa maskanihi gurigiisii buu nabigu u noqday alayh salaam yani wa man kaana yujaawiri macah dadkii la socdayna waa noqdeen marka xiina yumsi min cishriina leylatan tamdi ay tegayso wayastakbiru uu qaabilaayo habeenkii laakiin kow labaatanaadka lama gaarin labaatankii baa dhammaanaysa kow labaatanaadkii baa la qaabilaya habeenkaa labaatanaadka w wuxuu nabigu alayh salaam khudbaynayo oo uu leeyay labaatanaadki baa inaga dhamaanaysa ko iyo labaatanaad kale kusoo naqda ayuu nabigu alayh salaatu wasalaam marka wayastaqbilu ixdaa wa cishriina buu qaabilayaa ixdaa wa cishriinkaasi waa kii la guurayeyba oo guryaha la joogayey rajaca ilaa maskanihi buu kusoo laabtay gurigiis eh, maskanihi buu ku laabtay calayh salaam markii hore wa rajaca man kaana yujaawiru macahuna waa laabtay wa anahu aqaama fii shahrin saasuu marka horta hore ahaan jiray horta waxaa weeyaan masalada tobanka udhexaysuu nabigu alayh salaatu wasalaam ayuu itikaafi jiray ko iyo labaatankana waa guurjis ko iyo labaatankana waa guurjis sanad sanad baa arrintii isbedeshay markii loo sheeglayto qadarkii inuu ka horeeyo markaa sanadkiibu ko iyo labaatanaadkii ayuu itikaafka haddana ka bilaabay oo tobankii dambe ayuu itikaafay intaas way macnaha guud ahaan agga agga isqabashada baraafiilina faida kaana xiina yumsi min cishriina leyla ko iyo labaatankii markuu galabaystay oo tamdi ay tegayso oo wayastaqbilu ixdaa wa cishriina ko iyo labaatanaadkii uu qaabilayo rajaca wuu iska laabtay ko iyo labaatanaadkii ma itikaafine ilaa maskanihi gurigiisu iska aaday wa rajaca waxaa laabtay oo guuray man kaana yujaawiru macah dadkii nabiga la ictikaafayey sidaasay sanadkaa ahayd wa annahu nabigu calayh salaam aqaama fii shahrin bil bilaha ka mid aho sanadkaasi ka dambeeya oo sanadihii ka dambaysaya jaawara wuxuu ictikaafay fiihi masaajidka alleyla latii habeenkii kaana yarjicu fiiha habeenkii uu noqon jiray calayhi salaatu wasalaam ayuu ictikaafay fakhadaba naasa dadkiiba u khudbeeyey lama noqonaya hadda faamarahm wuxuu amray maa sha allah habeenka labaatanaadka cidah la aadi lahaa ayuu nabigu calayh salaatu wasalaam u khudbeeyey saxaabadii uma qaala wuxuu yidhi kuntu ujaawiru haadihi اlcashr tobankanaan ictikaafi jiray markay dhammaato oo kooiyo labaatanaad soo socotana waa iska guuri jiray uma qad badaa lii waxaa ii daahirtay oo ii muuqatay an ujaawira haadihi alcashra alawaakhir tobankan u dambaysa inaan ictikaafan ku daro ayaa ii muuqatay maxaa yeele leylatulqadarkii baa ku jira tobanka dambe oo lii xaqiijiyey wman kaana ictakafa maci ninkii ee ictikaafa macayga tobankii dhexe falyahbut ha sugnaado fii muctakifi muctakifkiisa ku sugnaado wixii tagana soo laabto waqad ra'aytu hadihi leyla habeenka leylatulqadarka waan arkay uma unsiituha waa la halmaansiiyey fabtaquuha waxaase ka raadisaan fi lcashir awaakibi tobanka u dambeeya wabtaquuha waxaad si gaar ahaanad ka raadisaan fii kulli witrin tirada isdheer tobanka u dambeeya ka wada raadi ko iyo labaatanka markay gaadha si gaara saddex iyo labaatanka si gaara culays u saar oo dadaalka badi waqad ra'aytunii waxaan is arkay asjudu fi maain watiin anoo ku sujuudaayo biyo iyo dhoodo habeenkaas ayadana calaamadaasna bal u fiirsada fastahallat isamaau samadii ayaa furfuratayoo hilaacday oo kadibna biyahi roob imaaday fi tilka leyla fa amdarad way roobaysay istihlaal intay hilaacday oy unkaday ayay fa amdarad haddana roobaysay fa wakafa almasjidu masaajijkii baa daroorimeeyoo biyihii baa kasoo soo da-ay wey oo ma karo korka koraa waxaa ka saara saanqaaf saas oo kale oo geetimireed fii musallaa annabiy nabiga meeshuu ku tukanaya alayh salam bay biyihii ku daateen roobka leylata ixdaa wa cishriina habeenkii kow iyo labaatanaadkii ee ictikaafka haddana dib loo bilaabay ee lasoo laabtay fabasurad caynaya labadayda indhood waxay arkeen rasuul اllahi salى اlahu alيh wasalam basurad waxay aragtay caynay labadayda indhood rasuul اllahi salى اlahu alيه wasalam wa nadartu waxaan aan fiiriyey ilayhi nabiga alayh الsalaatu wasalaam nabiga alayh salam baa saa u fiiriyey insarafa asagoo soo gadoomay nabiga alayh الsalaam min asubxi salaadiisa wax ka soo gadoomay walxaal wejhu wejigiisana mumtaniin uu ka buuxo diinan dhooba iyo wamaan biyo ota calaamadii dhooba iyo biyo wejigiisa ay ku yaalaan rasuulka alayh الsalaatu wasalaam meel dhooba markii lagu sujuudi karaad ka qaadanaysa xadaثana mحamed بn mثنى الcanزي qaala xadaثana yaحyا بن سعيid القطاع عن هiشhاm بن curwةa qال أخبرnي أbي curوة بن زبير عن cائشha رضي الله عنها عن نبي صل sل التmisu raadiye qال وxadaثnي محamed بن سلام waa la yihi qال أخبرna cبدة بن سليمان عن هiشhاm بن curوة عن أbيه عن cائشha رضي الله رضي الله محamed مثنى hadd inuu yahay waa soo maray isaguna waa dhici karta عن cائشha qاalad waxay tihi kاna رasuuل اللhi صلى الله عليه وسلم wuxuu ahaa يujaawiru في cشhر أواkhر tobanka u dambaysa u اعtikaafi jiray min رamaضاn ramadaanka kamida وyqul wuxuuna dhihi jiray تaxru laylaة الqadri في الcشhر أواkhir min رamaضاn tobanka u dambaysa aad ogu dadaala xadaثna muسى بن ismاعيل التbudki qال xadaثna وhyb بن khاaldi qال xadaثna أyوب بن abi تmيم السkhtiyاni عن ckrمة mولى بن cabاsi عن بن cabاsi رضي الله عنهma أن النبي صل sلم qاal اltamasuha في الcشhر أواkhir waa soo ogaatay lamiirka laylaة qadarka u noqonaysaa tobanka u dambaysa ku dadaalo ka raadiya min رamaضاn laylaة الqadri habeenka laylaة qadarka ka raadiya fii taasicatin tabqa sagaal markay bishi ka hadhay sagaal markay ka hadhay waa kow iyo labaatanaadka nacam tabqa wa fii saabicatin saabicatin toddoba tabqa markay ka hadhay saddex iyo labaatanaadki wey fii khaamisatin tabqaas markay shan ka hadhay waa shan iyo labaatanaadkii xadaثana cabdullahi bn abi aswad qaala xadaثana cabdulwaxid ibn ziyad qaala xadaثana caasim bn sulayman can abi mijlisin laaxiq cikrima mawla bni cabaas qaala waxay yidhaahdeen qaala ibn cabaasin radi allahu canhuma qaala rasuulu lahi salى اlah alيه waslam nabig wuxuu yihi hiya fi اlcashri اlawaakhiri tobanka u dambaysay laylatul qadarka ku jirta fii tiscin yamdiin kolle xaggana laga xisaabi sagaal markay tagto sagaal markay tagto ko waxaa weya marka sagaal iyo labaatanaadkii wey sagaal iyo labaatankii oo amase fii sabcin toddoba yabqiina markay haraan waa saddex iyo labaatanaadkii iyaduna taabacahu cabdulwahaab baa mutaabiceeyey can ayub buna ka wariyey can khaalid marka ayub buu ka wariyey wa can khaalid isaguna can cikrima can ibni cabaas ka ibn cabaas ikrimahaas wey iltamasuu fii arba وعishriina yani leylaة الqadr marka riwaayadan khaalid an khaalid can cikrima ayada way khilaafsan tahay riwaayooyinka kale oo waay uu leeyahay iltamisuu fi arbacin waishriin afar iyo labaatan markay tahay yani leylat qadr arbac waishriin ma witr mise waa shafci waa shafci maaha mawquuf cala ibni cabaas weeye marka axaadiisa mawsuulada ee mutasilada ee cashru awaakir layaal witri taasaa arjaxoo laga hormarinaya riwaayadaas mawquufka ibn cabaas ku ah radia allahu canhu qaarkood waxooga waxay isku dayeen inay iswaafajiyaan oo gadaal baa laga soo tirin bay dheheen toddobiya labaatanaadkii kusoo fadhiisan qolaasaas tiri xisaabta gadaal baa laga soo wadaya qaar baa saa qabta calaa kuli xaal leylat qadarka habeenadiisi iyo habeenka uu yahay iyo habeenka ugu raja badan iyo aad bay culamadu aga hadleen xaafid ibn xajar raximah llah fi fatxi اlbaari waad aragtaa wuxuu ka dhigay afartan iyo lix qowl afartan iyo lix qowl buu geliyey halkaas weyaan habeenkaas w habeenka afartan iyo lix qowl taqriiban waa aqwaasha ugu badan ee fiqiga khilaafkiisa ku arooray yaa la dhihi karaa aqwaasha ugu badan wey afartan lix qowl baabu rafci macrifati leylat اlqadr habeenka leylat garashadeedii nabiga loo sheegay ee uu gartay koryeelidii la kor yeelay litalaaxi annaas in dadkii ay murmeen o khilaafeen in dadki khilaaf ay la imaadeen oy murmeen khilaafku waa share in leylatulqadarkiiba nabiga alayh salaam laga kor yeelay mar labaadoo lailowsiiyey khayrna waa ku jiraa marka dhinacka laga fiiriyo habeenka leylatulqadarka haddii laisku calaamayn lahaa la sheegi lahaa dee dadaal fara badanoo la muujinayaa la dadaaleen habeenkaa un baa culayska laiskugu geyn lahaa oo ufira lahu ma taqadam min dambihi taasaa la heli lahaa inta kalena waxaa dhici karta in la fududaysan lahaa lakin in walba habeen walba wuxuu ama laylatul qadarka caawa tahay xadaثnي محamed بن mثنى qال xadaثna khالد بن xاrث qال xadaثna xumayd الطويل qال xadaثna أنس بن mالك عن cubاadة بن صاmti فيhi عن cubاad cubاadة waa kan soo maray فيhi عن cubاadة tacliiqi waa kan cubاadة qaala wuxuu yihi kharaجa النaبiyu salى الlaه عليه waسلم baa soo baxay liyخbiranaa inuu noo sheego bilaylaة الqadri fatalaaxaa waxaa murmay rajulaani laba nin oo min almuslimiina kamid ah faqaala wuxuu yihi nabiga عalaيه السلاam kharajtu waan soo baxay liyخbirكum inaan inii sheego bilaylaة الqadri oo marka aan haye habeenkay tahay fatalaxaa waxaa murmay fulaanu wa fulaan hebel iyo hebel waa laba saxaabi fa ruficad waa la kor yeelay xasuusteediina waa laga qaaday iyo macrifadii aan u hayey wacasaa waxaana xaqiiqo ah an yakuuna khayra lakum inuu khayr niye casahaas waxaa weeye waa xaqiiqa wey waxaa xaqiiqa ina khayr init maxaa yeele laytuqadarkina intaad heshaan yaad habeeno kale oo cibaado iyo khayr kalena la imaanaysaan faltamisuuha raadiya fi taasicati wasaabicati walkhaamisa sagaal iyo labaatan markay bisha ka hadho ko iyo labaatan bay noqon taasicati sagaal markay ka hadho marka waa ko iyo labaatanaadkii saabaca markay toddoba ka hadho saddexiyo labaatanaad khaamisa markay ka hadho aka dhinac kalena waad uxisaabi kartaa markay sagaal ka tagto waad dhigi kartaa sagaal labaatanaadkii toddoba markay tagto baab اlcamali labadaas saxaabi haddee qaar culimada kamida ah waxay dhaheen waa cabdullaahi bnu xadrad wa kacb bnu malik marka labadaas inay murmeyn oo masaajidka nabiga ku murmeyn taa yada waa sugan tahay laakiin ma ayagana waxaa laylatul qadarka murankoodii dartiis loo kor yeelay ayaa hadalka taagan yahay ibnu daxiya ayuu leeya xaafid ibnu xajar ayaa hadalkaa sheegay walam yadkur lahu musnida sanadna sheegin iyo meeshuu ka keenay laakiin waxaa dhici karta un labada saxaabi waa kii murmay oo isku qabsaday deyn oo ninka la cabdullahi ibnu xadreedkana deyn qabay ubay ninka la yihahda kacab ibnu maalik baa deynta ku lahaa waa kii ku dhegey nabigana alayh salaam uu kala maslexeeyey oo yidhi war adna wax dhin kacab binu maaligow waan dhimay markuu yidhi war adna inta kale keen buu yidhi ah, wa kala waa kala furdaamiyey rasulka sala allahu alيh wali wasalam oo maslada culamada qaar u daliishadaan maslatu da watajal maslatu dac watacajal inaan riba aynan ahayn baab alcamali fi alcashri awaakhir min ramadaan tobanka u dambaysa alcashru awaakhir tobanka u dambaysa min ramadaan shaqada in la qabta ay tahay habeenada kale waa ka duwan tahay qala xadaثna cali bn cabd الlahi qala xadaثna ibn cuyayna sufyan can abi yacfur wasw cabdiرaحman cabdiرaحman bn misdas cabdiرaحman ibn misdasin can abi duxa muslim bn subayxin mashhuuri bikunyatihi abu duxa buu mashhuur ku yahay wasmhu muslim bn subayx can masruuq ibn اأjdacin can caaisha radي allahu canha um اlmuminiin qaalat waxay tiri kaana الnabiyu salى الlah alيه wasalam wuxuu ida dakla alcashru tobanka u dambaysa ramadaanka markuu galo shadda mizanah hoos guntigiisuu nabiga alayه الsalaam adkeysan jiri yani waa dadaal fara badan buu muujin jiray labadaa waxaa qaarkood ay dhaheen itiza kinaaya can ictizaal nisa haweenku ka fogaan jiray qowmun idaa xaarabuu shaduu ma'aasiruhum can innisaai walow baatat biadhaarin shicirkaas soo qaadanaya marka arrintuu adkaata ragga inti haweenkiis kaga fogaado walow haweenkooda daahir baa ahaane aanu dhowaanin marka shaduu ma'aasiruhum shada miisara haweenku ka fogaaday iyo mashquulkooda waxya leyla habeenkana waa nooleeyey habeenka wuxuu ku noolanaya cibaado iyo daaco iyo khayr buu ku noolanaya wuxuu kaloo ku noolanayaa asaga soo jeedkiisa uu soo jeedaa waxaa weye ilan hurdada waa mowtatu suqra waa geeri hurdada la saaxanayo waxaa ka soo horjeeda dee soo jeedo marka nabiga caleyh isalaatu wasalaam inuu saacdo oo hurdada uu la imaado wahiya mowtatu suqra waa dhimashadii yareed taas nabiga caleyh isalaatu wasalaam habeenka oasis oo dhan buu wada nooleeyey maba saaxanin waaxyaa leylatan leylahu habeenkiisa iyuu nooleyn jiray ayqada ahlah reerkiisana waa toosin jiray ah, tobankaas dambe awsaaftaasaa la daray haweenkiisana ka kaca buu dhihi jiray tukada witirka salaatuleilka tukada ku boorin jiray rasuulkana alayh الsalaatu wasalam hadyigiisa dayashaa noogu sugan bismi اllahi الرaحman الraحim kitaab الاctikaaf اctikaafkii buu ku saabsan yahay waa mukfi masjidi ama xabsu nafsi calى اmasjidi almaqaamu fi اlmasjidi masaajidka in lagu nagaado min shaksi maksuusi calى صifa maksuusa taqaruban ilى اllahi subxanaه wa tacala masajidkood fadhiisato ramadaan iyo geyra ma kala laha اctikaafka wakti kastaba waa mashruuc weeyaan mashruuc weeye baabu اlictikaafi اcashر awaakhir tobanka u dambaysa o la ictikaaf si gaara tobanka u dambaysa de waxay ku sahli leylaة qadarkii inaad gacanta ku dhigto masaajidkii baad joogtaa jamaacad baad ku tukanaysaa safka horaad fadhidaa quraankii baad kusii akhrisanaysaa habeenkii o dhan baad ku dhex nooleen mashquulkii kale o dhan baad kasoo go-aysaa oka wاlictikaafu fi اmasaajidi kuliha baabu اlictikaafi in la ictikaafa fi masaajidi kuliha masale khilaafiya meesha ku jirta qaar ba waxay qabaan saddexda masjid un inay ictikaafka uu ka jiro laa ictikaafa ilaa fi masaajid halaaثa ama masjid اxaraam ama masjid nabowi arintaasi inaynan marata hadduu xadiidkaa asaxo xataa waxaa un loo jeedaa afdalka iyo sida ajirka faraha badan kuwa laga helay lagama helay kuwa kale wailaa ictikaafka ayi masjid baa lagu tukan karaa lakin masjid اljamaaca wاljumca masaajidka jumcada iyo jamaacadaba lehe jumcadiisa aan meel kale la aadaynin ayaa fiican qofku inuu ku ictikaafo sugan oo bixin ayaddana u daliishaday in masaajida o dhan lagu ictikaafi karo liqowlihi tacaala bui walaa tubaashiruuhuna wa antum caakifuuna fi lmasaajid ashaasna cumuum bay faa'iideynaysaa markaa masaajidoo idil ayay soo geli tilka xuduudullah ilaah xuduuddiisi wey falaa taqrabuuha ha u dhowaanina xuduuddaa lanaga reebay ha gudbina kadalika yubayinu llahu aayaatihi linnaasi lacallahum yattaquun xadaثana ismaaciil bn cabdilah qaala xadaثanii ibn wahbin cabdullahi bn wahbin almasriy can yunis ibn yiid yunis ibn yaziid alayli an ana naafican ahbarah can cabdillaahi bn cumar radi allahu canhuma qaal kaana rasul sal slm yactakifu alcashra waakhir ramadaan tobanka u dambaysa ramadanku ictikaafi jir soo maray isaga marka mana ictikaafkii buu daliil yahay ictikaafka tobanka u dambeysa ee uu nabiga nooleyn jiray ictikaafkaasaa kamid a wuxuu ku nooleyn jiray yani qiyaam besa maaha in ictikaafa in maaratay mxuah masaajidka dikrigii iyo lala imaado adkaartii kale xadaثna cabdاللahi بن yuسف qal xadaثna leyث can cuqayl can ibn shihaabi can curwa bn zubayr can caaisha radي الlahu canha zawja nabi sal slm ana الnabiya salى الlaه alيه slam kaana yactakifu alcashra awaakir min ramadaan tobanka u dambaysa u ictikaafi jir xatىa twafaahu اllahu ila ilahay ka oofsaday markii dambe loo sheegay laylatulqadarka tobanka u dambeeya inuu ku jiro tobanka u dambeeya ictikaafka iskugu keenay rasuulka alayه الsalaam uma اctakafa markuu dhintayna waxaa ictikaafay azwaajuhu min bacdihi markuu dhintay kadib haweenkiisa ictikaafka sii waday oo masaajidka u ictikaafayey umahaat اlmuminiin marka waxaa weeye waa suno mashruuca oo aan wax nasakhayna jirin weligeedna soconaysa xadaثana ismaaciil ibn cabdillahi اlweysi qaala xadaثanii malik ibn anasin can yaziid bn cabdillahi bn اlhaadi an moxamed ibn ibrahim bn xaariث الtaymi can abi salama bn cabdiraxman aلzuhri can abi saciidin اlkhudriy radi allahu canhu ana rasuula اlahi salى اlah alay slam kaana yactakifu fi اlcashri اlawsط min ramadaan tobanka dhexe ee ramadaanku ictikaafay mar faاctakafa caama sanad buu ictikaafay xata ida kana leylata ixdaa و cishriin kow iyo labaatan habeenkeedii markii la gaaray wahiya leylaة alati yakruju min sabixatiha habeenka uu sabaxdeeda inuu guuro la rabay min ictikaafi ka guuro marka la joogo qaala wuxuu yihi man kaana ictakafa maci ninkii ilaa ictikaafay macayga tobankii dhexe falyactakif ilcashara alawaakhir tobanka dambana ha itikaafo marka habeenkii koo iyo labaatanaad baad moodaa inuu sidaa leeyahay qaarkood waxay dherteen labaatankii markay dhamaatay ko iyo labaatanka soo gelaayo wey riwaayada laakiin waxaad moodaa inuu leeyahay allatii yakhruju min sabiixatiha koo iyo labaatanka markay dhamaatay oo subaxdeedii inuu baxa ay tahay laakiin riwaayo kala fasiraysa labaatankii baa dhammaaday ko iyo labaatanaadkii baa la galay labaatankii marka ay dhamaatay marka in la guuraa la rabaa tobanka dambana ku darsada buu yidhi falyactakif ilcashara alawaakhir faqad uuriitu hadihi aleyla habeenka leylatulqadarka waa lay tusay uma unsiituhaa waa lay halmaansiiyey waqad ra'aytunii waxaana arkay asjudu fii maain watiin anoo biyiiyo dhooba ku sujuudayo min sabiixatiha subaxdeeda habeenka leylatulqadarka subaxdeeda wixii roob intuu daay aan dhooba ku sujuuda ku riyooday wa kaana almasjidu calaa cariish masaajidka nabigu cariish buu ahaa af soomaaliya cariish baan dhahnaa yani korkaas dabeel iyo geedo iyo fawakafa almasjidu masaajidkii nabiga calayh salaam baa biyihii soo daayey fabasuraad waxay aragtay caynaaya labada indhood rasuul اllahi salى اllahu alيه wasalam calىa jabhati wejigiisa xaaluu yahay aharulmaai watiin biyo iyo dhoobo raadkeed min subxi ixdaa wa cishriin habeenkii kow iyo labaatanaadka subaxdeedii baabu alxaa'id haweeneyda xaydka qabta turajilu ra'sa almuctakif ninka muctakifka masaajid ku jira madaxay u shallayn kartaa laakiin waa inay isku darso waa ina la ilaaliyo muctakifkii inuu masaajidkii intuu ka baxo timashallaysi u aado guriga aado ma aha ayaduna inay ayadoo caado qabta masaajidka soo dhex gasha ma aha si muctakifkana ictikaafkiisa ugu jiro ayaduna aynan xaydkeeda masaajidka usoo dexgelin waa inuu asaga madaxiisa uu ka bixiyaa masjidka haddii qofkii muctakifka ahaa masjidka madaxiisa ka bixiyana kharaja lama dhaho kharuujka waxaa weeyaan inuu qadameynkiisa gomadihiisa lugihiisa uu banaanka geeyo markaasaa la dheh waa ka baxay ama madaxa ama gacanta khuruuj laguma magacaabi karo hadduu qof ku dhaarto oo yidhaahdo wallaahi inaanan baxaynin maanta masaajidka oo madaxa ka saarana lam yaxnaf ma dembaabayo kafaarana laguma laha xadaثana mحamed بن مثنى الcanaزي qala xadaثana yaحya بن سacيidi can hishaam ibn curwata qaal akhbaranii abi can caaisha radي الlahu canha qaalat kana الnabiyu salى الlaه alيه waslm wuxuu ahaa yusqi ilaya ra'sa madaxuu iisoo foorariyi jiray amaala ilaya waa iisoo raaricin jiray wa huwa mujaawirun fi اlmasjid asagoo nabiga masaajidka ictikaafsan faurajiluhu qolkii ay ku jirtay buu dariishada madaxa ka ridanaya nabiga alayه الsalaam masjidka nabiga alayه الsalam iyo guriga caaishana waa isku dhegan yahay faurajilu waan u shallaynayo wa ana xayd hal jidaar wey wax udhexeeya male faurajinu waana xayd anoo xayd qabaan u shallaynayey marka waxba dhibaataa ah ma u shallaysa madaxa dhib male qaarkood waa ku dareen xaajaadka ee baahida ee laga maarmi karin ictikaaf haddaa ku jirta waad u bixi kartaa laakiin waxaa laga maarmi karo intaad ictikaaf baa ku jiraa tidraahdo haweenkeena masaajidkaad fadhidaa maalintana suuqaad soo wareegi taa ictikaaf maaha taa ictikaaf ma aha waa inaad joogtaa masaajidka xaajo daruuri unaad u baxdo soo cuntayso soo noqoto sidaa ama maarata soo xaajo gudato soo qabaysato ayib xadadan laakiin ishtiraad wax la yihahdaa jira oo culamada qaar qabaan alimaam shaafici iyo raximah اllahu tacaala ayaaba kamida dadka qaba thawri sufyaan athawri iyo hadduu qofka shardisto oo fi ibtidaai ictikaaf wuxuu shardistay qofka hebel ee xanuunsa anigu waa ictikaafi hebel booqashadiisa laakin kama maarmo warkiisa inaan ka warhayo waan ka soo reebanayaa ah, shardigaa asagaa waa u jirtaa almuslimuuna cinda shuruudihim tibu soo gelaysaa sidii xajkaba aan ku soo maray gabadhii dubaaca binti zubayr aheed in xabasani xaabisu xayu xabasani dheh waa kala dhihi jiray wa kaana laa yadkhulu nabiga calayhi salaatu wasalaam ma geli jira albeyta guriga ila lixaaja xaaja mooyeene ah, cafan maanaan akrin min xadiidka xadaثna qtayba بن سacيid qala xadaثna l an بن شihaab can curwa وcmr bint cabdiرaحmaan ana caaisha radي الlahu canha zawja النabi sal slm qaalad waxay tihi wain kaana rasuul الlah nabiga alayه الsalaam wuxuu ahaa layudkilu kii geli ra'sahu wahuwa fi lmasjid faurajilu waan u shallayn jiray wa kaana laa yadkhulu lbeyta guriga ma soo geli jirin ila lixaaja ida kaana muctakifan markuu ictikaafka ku jiro xaaja daruuri ah mooyeene guriga ma soo geli jira rasulka alayh الsalatu wasalaam qof xanuunsan hadduu booqanayo asagoo socdo xaajadiisa gudanayo kayfa huwa yuu dhihi jiri see yahay waa dhihi jiri lakin ma kor istaagi jir ma kor istaagi jirin baabu qasli lmuctakif qofka muctakifkaa oo madaxiisa dhaqdo loo dhaqdhaqo asagoo ictikaaf ku jira xadaثna mحamed بن yuسف qال xadaثna سfyاn iبن cuyayna عan maنصuر iبن mctamir عan ibrahim النkعي عan aswad iبn زيد النkعي عan caiشha radي الlahu عanha qاalat kana النabiyu salى الlه alي sلم wxaa yubaashiruni ana xayd anoo xayd qaba ayuu ila baashiri jiray basharada jirkaygu tataaban jiri wey manaha anoo xayd qaba marka farjiga un la diiday xaydka in loo dhawaado factanisu fi lmaxiidi makaanu xaydka ka fogaadaa layidhi inta kale dhib ma leh isnacu calayhina o bihina kula shayin ila nikaaxa jimaaca loo jeedaa wax kasta ku sameeya waxaan jimac ka ahayn <clears throat> marka taa waa masale kale wey baabkeena hadda aan ku jirra ma aha ee waxaa weye baabkeena waa kan wa kaana yukhriju ra'sa madaxiisuu nabiga soo bixin jiray min almasjidi buu ka soo bixinayey xagga qolkii caaishuuna madaxa gelinayay wahuwa muctakif sagoo ictikaafsan faaqsiluhu waan u dhaqi jiray waana xayd anoo xayl qaba baabul ictikaafi leyla habeen in la karo haddii habeen la ictikaafayna habeenna ma aha laysa leylu dharfan lisiyaami bay dhahan xilli la sooma ma aha wa calayhi soon shardi ma aha in qofka muctakifka uu soomaya shardi ma aha masale khilaafa fiqiga ilen imaam albukhaari raximah allahu tacaala wuxuu shabaaxayaa masaaisha fiqigaa ee culamada iyo fuqahada ay niqaasheen ayuu turjumadiisa ka oofsanaya asaga marka wuxuu qabaa in la soomo ictikaafka shardi min shuruudii kamid maaha habeen baaba la ictikaafay habeen mee la soomaa xadaanaa musadad bin musarad qaala xadaani qaar baa qaba shardi weeyaan xadaanaa yaxya bnu saciidin can cubaydillahi qaala akhbarana naafic can ibni cumar radia allahu canhuma ana cumara radia allahu canhu cumar ibnu khadaab sa'ala nabiya nabiga alayh salaam wuxuu weydiiyey su-aal qaala wuxuu yihi kuntu nadartu fi ljaahiliya su-aashaa markay dhacaysana waxay ahayd markuu xunayn nabiga ka soo gadoomay jiciraana meesha la yihahdo haniimada lagu qeybinayey ayaa su-aashaa dhacday kuntu hadda ka hor waxaana nadartu kii nadray fi ljaahiliyati intaanan islaamin an actakifa leylata inaan habeen ictikaafo fi masjid اxaraam masjid اxaraam inaan ku ictikaafaan ku nadray ee maxaan sameeya hadda nadarka asaga ee qabla اislaam aan nadray ma laga rabaa ma ictikaafi karaa qaala nabig wuxuu yidhi awfi binadrika nadarkaada oofi daaco ahaa a waa daaca man nadara an yudiic allah falyudichu ninkii ku nadray inu ilahay adeecay ha adeeca buu nabig alay slat salaatu wasalaam marka waa oofi buu ku yiri nabig sala allah alay wasalam baabu ictikaafi nisa haweenka ictikaafkoodi in adaguna ictikaafi karaa masaajidka haddii fitna amin amni laga yahay oo fitan iyo waxaa laga baqaynin masaajidka wa iska ictikaafi karaan ama maxal ay ku ictikaafaan oo munaasaba ay helaan xadaثna abu nuعmaan mحamed ibn الfضل qala xadaثna xamaad ibn zayd ibn dirham qala xadaثna yaحya ibn saciid اlansari can cmra binti cabdiرaحman ibn sacd ibn zurara can caaisha radي الlahu canha qaalat kana الnabiyu salى الlahu عalيه alih wasalam rasuulka wuxuu ahaa yactakifu ka ictikaafa fi اlcashri اlawaakhiri min ramadaana tobanka dambe ramadaanka fakuntu waxaan ahaa bay leedahay caaisha adribu lahu khimaan teendho yar meel oo xasiin iyo daliil laga sameeyey ayaan u dhigi jiray u dhisi jiray adribu lahu waxaan u dhisi jiray khimaan teendho uu ku yar nasto oo dadka mashquulkooda kaga yar gabado oo ku khalweeyo oo uu ku khaalid noqdo falamaa ra'atu zaynabu teennada haddaan u dhisayba zaynabo binti jaxshi baa aragtay nabiga alayh salaam oo teenno loo dhisay caaishana ay ku agdhisatay xafsana ku agdhisatay ba aragtay markaasay darabat khibaan aakhara ah, saasa soo socota ku tartiibin doonay teennada ayadana ku dhisatay ana teennaha lagu dhisay tir jahilkii waxa lagu dhisnaya falamaa asbaxa nabiyu nabiga alayh salaatu wasalaam markuu waa beriist ra'aa wuxuu arkay alakbiya soo marta waa jamac tehnadii nabiga alay slam loo dhisay caaishana ayadana waa ka faa'idaysatay waa dhisatay xafsanoo nabiga caaisha weydiisatay tiri nabiga iisoo weydii hay ogolaado idan iisoo weydii waa loo ogolaaday zaynab ayadana soo hinaastay radia allahu canha wa markaasi ayadana teeno dhisatay hadduu salaada subax nabigu intuu tukaday kusoo noqo uu yiri meeshaadi gal uu yiriba falamaa asbaxa anabiyu ra'aa wuxuu arkay alakhbiya ama ma ahe intuunan weliba gelin ictikaafka ee loo dhisayba ra'aa wuxuu arkay alakhbiya teendhooyinkii oo meesha ku dhisan faqaala wuxuu yihi maa haada maxayin waxaanoo teendhaa oo meesha lagu dhisay faukbira waa loo sheegay waxaabay kana caaisha tana xaafsa tana zaynab faqala nabiyu sala allah alay slam ba wuxuu yihi albira turawna bihin a ma biri iyo khayr baad u malaynaysaan inay bihina ayaga oola jeedaan saxaabadii kale kuleeyahy masaajidkii bay cajiijiyeen oy buuxiyeen nabiga alay slam itikaafka wuxuu la jeeday inuu mashquulka kasoo dhexbaxo oo reerihii kasoo dhexbaxo oo masaajidka uu nabiga alay slam usoo go-o baa masaajid kusoo guurtayba reerkii yaa masaajid ku guuray marka waana xogow masayra ah, meesha ku jirto nabiga calayh salaatu wasalaam waa gartay wuxuu yihi mid walbaba nabiga calayh salaatu wasalaam makaanada aad ku leedahay muuji u dhowow ayay mid walba leedahay ridwaan ullaahi calayhina ummahaat lmu'miniin khiirada wax jira u ahaa albira mabiri iyo khayr samafal yaa turowna ee tadunnuuna u malaynaysaan bihina gabdhaha inay oola jeedaan wax kale wataane halla furfura tendhooyinkii o dhan baa la furay fataraka alictikaafa waaba iskaga tegey daalika shahr bisha ayadeed nabiga calayh salaam tobankii dambe maba ictikaafin uma اctakafa cashra min shawaal tobankii bishan shawaal ee ramadaan ka dambeysay tobankii hore ayuu ictikaafay rasuulka alayh الsalaatu wasalaam tobankaa horena waxaa ku jirta yowm اlciid yowm اlciidna lama soomo shardi inaynan ahayn oo ictikaafka inuu soon uu qofka sooman yahay baa iyadana laga qaatay adilada culamada qabta ay deliishanayaan bay kamid tahay naam qaala اmusanifu raximah اllah alakbiya fi masjid masaajidkii oo teendhooyin dhowra laga dhedhisto xadaثna cabdالlahi بن yusuf qaal akhbarana mali an yaxya بn saciidi can cmr binti cabdiلرaحman can caaisha radي الlahu canha ana الnabiya salى الlah alيه wasalam ba nabiga alيه الslam ba araada wuxuu damcay an yactakif inuu ictikaafo caaisho marka yidhi i hagaaji falama اnsarafa ilى اlmakaani اladii meeshii markuu usoo gadoomay araada yactakifa inuu ictikaafo uu rabay ilaa akhbiya hal teendhaa lagu waday dhowr teendhaab ku dhisan khibaahu caaishata caaisha teendhadeedi wa khibaahu xafsata xafsa teendhadeedi wa khibaahu zaynab saddexdaas teendha iyo tii nabiga afar faqaala nabiga alay slam ba wuxuu yihi albira taquuluuna bihin ma waxaad u aragtaa aad moogeysaan inay biri iyo khayr bihin oola jeedaan ma khayr baad hadda aad leedihiin kuwan inay ujeedaan taquuluun uma insarafa waa iska gadoomay nabiga alay slam walig bu siiyey ictikaafka waa ka tegay teenada isoo qaada falam yactakif ma ictikaafin xata اctakafa cashra min shawaal tobankii bisha shawaal ayuu nabiga alay الsalatu wasalam ictikaafay marka wuxuu ku edbinayaa arrintaas uuna ku muujinaya inuu ka xun yahay rasuulka alayه الsalaam in musaaxamada masaajidka la ciriiriyo oo xikmadii laga lahaa ictikaafkana meesha ay ka baxdo ayagana niyad xumo kale intay la imaadaan niyadii wanaagsaneeda ictikaafka iyo ajirka iyo hawaabka uu ka buro arrimahaasuu nabiga alayh isalaatu wasalaam baabi'iyo ka tegey baabun hal yakruju lmuctakif qofka muctakifka lixawaa'ijihi dantiisa ma u bixi karaa ilaa baabi masjid masaajidka albaabkiisa masaajidka albaabkiisa ma tegi karaa inuu soo yar rumayadoo kale iyo qof u imaado inuu sagootiyo meesha xoogow hadal ku yar dhammaystaan iyo xadaثna abulyaman alxakm bnu naafic qaal akhbarana shucayb can zuhri qaal akhbarani cali bn xusein radi allahu canhuma ana safiyata zawja الnabiyi salى اllahu alيh wasalam um lmuminiin weeyaane akhbaratu waxay u warantay caliy bn xusein bay u warantay zayn اcaabidiin anaha jaءat ilى rasuuli الlah nabiga alayه الslam inay u timid safiya tazuuru ayadoo ziyaaranayso fi ictikaafi ictikaafkiisi fi masjid uu ictikaafayey fi lcashir awaakhiri tobankii u dambeysay min ramadaan haweenka kalea la socday marka haween kale ay tageen waa ka la dhihi doona soo hadh waa arki doona xadiidka fataxadaثat cindahu nabiga agtiisii la sheekaysatay saacatan xoogow uma qaama markaasay kacday tanqalibu inay gadoonto ciddeeda iska aado faqaama nabiyu sal ly slam baa kacay ma aha gabadhi maceedii yaqlibuhaa inuu maarata yar sogootiyo inuu yar bixiyo oo iridka iyo meelaha uu gaadhsiiyo ayuu la baxay nabig ala wa lluqaaday masaajidku kala baxay xataa idaa balaqad markay gaadhay baaba masjidi masaajidka albaabkiisii cinda baabi umi salma umu salama albaabkeeda agtiisa mara waxaa soo maray iyagoo halkii taagan oo xogo waan kala dhaqaaqin rajulaani laba nin oo min alansaar reer ansaareeda ayaa soo maray cabaad iyo usayd baa la yidhi cabaad bnu bishrin iyo usayd ibnu xudayr labadaas wayaa la yidhi falamaa sallamaa calaa rasuuli illah nabigay salaameen alayh isalaatu wasalaam falamaa waktigii salamaa ay salaameen calaa rasuuli illah ya fasalamaa yani qoran ya salama salama ayb fasalama mani qoran rasuul allahi bay salaameen alayhi الsalaatu wasalam labada saxaabi nabigoo taagan bay arkeen way garteen waa salaameen marka salaamta ayadaa markay salaameen maxay sameeyeen wuxuu ka dareemay nabiga alayh الsalaatu wasalaam bay sameeyeen oo way dhaqaaqeen asraca baa soo arortay way degdegeen socodkii bay xoogow ku dareen waddadii ahayeenna welig bay ka yardheen oo ka leexdeen riwaayadana soo arortay maqsuudkoodii dhankay u jeedeen markay nabiga arkeen faqaala lahuma nabiyu nabiga alayh salaam baa wuxuu ku yidhi alaa risbikuma tartiibtiinna inahaa inamaa hiya middan aan la taagna safiyatu weeye bintu xuyay zawjadaydii xaaskaygii weeyaane inaan haween kala eejina la taagan humalaynina faqaalaa labadoodiba waxay dhaheen subxaana allah yaa rasuul allah anadunnu bika ilaa khayr bay ka wadaan ma waxaan khayray maan kuu malaynayna rasuul allah ma annaga kuu malaynayna wax xumaana oo qalbigaanaga soo geli karaa adoo rasuul allah macsuum ah wa kabura calayhima arrintiiba ku weynaatay saxaabada uu nabigu alay salam yidhi calaa risrikuma isdajiya nabigana alayh salaatu wasalam waa ka shaafiyey waxa ka keenay calaa risli kumaadaasi waa u sheegay faqaala nabigu wuxu yh alay slam ina shaydaana malcuunkii shaydaanka ahaa yabluqu wuxuu gaaraa min ibni aadam mablaqa dami dhiigga meeshuu gaaro yajri min ibni aadam riwaayo kale yajri min aadam majra dami tuubadaa dhiigga intuu ku ordo dirbasi sariica ah, iyuu wadnaha fadhiisanaya markaasuu waswasadii si dhaqsaa iyuu waswaas qalbigaada dalaq siinaya ku tuuraya nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam baa xumaan u tuhmi kartaa markaaba waad gaaloobi walciyaadu bilah nabigeena calayhi salaatu wasalaam ra'uufun raxiim wey waa ka gaaray marka cadowaasi inuunu saxaabadiisa ka halaynin ka wasakhaynin ayuu yihi war waa safiya ogaada wa inii khashiitu waxaan ka baqay an yaqdifa inuu tuuro fii quluubikumaa qalbigiina shayan wax inuu ku tuuro tanaa ka baqay buu rasuulka calayh salaatu wasalaam marka inuu qofka maxalu tuhma haddii wax loo malayn karo tuhmo in laga qaadi karo uu kashfiyo faydo ayaa wanaagsan oo uu war waa sidaas waa sidaa inuu yihahdo waxaasaa jira oo dadka uu ka shaafiyo ka daaweeyo waa iska fiicanta si aan loogu dambaabin isagana loogu dambaabin oon loo xamanin baab wa khuruuji nabiyi sabixata cishriin ictikaafkii iyo nabiga alayh salaam oo baxay sabixata cishriin waaba ku adeey bukhaari subaxdii labaatan markay dhammaatay subaxdeedii ayuu inuu bixi jiray laakiin sanadkii dambe wuxuu yidhi habeenkii labaatana kusoo darsada xadaثna abdlahi cabdullaahi bnu muniirin samca haaruna ibnu ismaaعiil qaala xadaثna caliي bn mubaaraki qaala xadaثna yaxya bn abi kaثiir الyamani qaala samictu aba slama bn cabdiرaحman qaala sa'altu aba saciidin اkhudriy baa weydi radi allahu canhu qolt waxaan ku yidhi hal samicta rasuul allah ma maqasha nabiga alayه الsalam oo yadkuru leylat اlqadri ka sheekeenayo qadarkaas o nabiga wax ka sheegayo ma maqasha fadaaisheedii iyo waktigeedii iyo calaamaadka faqaala wuxuu nacam ha ictikafnaa maca rasuuli lah baan ictikaafnay alcashar awsط tobanka dhexe min ramadaan ee ramadaanka ah qaala fakharajnaa sabixata cishriin subaxdii labaatanka ay ahayd habeenkeedi la ictikaafsanaa baan baxnay faqaala wuxuu yihi fakadabana rasuullah baa noo khudbeeyey alayh salam sabixata cishriin marka alaamadii la xidhay faqaala inii uriitu leylat اlqadr baa lay tusay wa inii nasiituhaa waan halmaamay haddana faltamisuuha fi lcashir awaakhir tobanka dhe tobanka u dambeeya ee fii witrin habeenaha witirkaa ku dadaala fa inii anigu ra'aytu waxaan arkay anii asjudu fii maain watiin anoo biyo iyo dhooba ku sujuudaya habeenka leylatulqadarka subaxdeeda oo habeenkaasaan roob dihi doonaa waman kaana ictakafa qofka ictikaafi maca rasuuli lahi salى اlahu alيه wasalam falyajix hasoo laabto farajaca waxaa soo rajaca annaasu dadkii waa soo laabtay ila masjidkii kusoo laabteen wamaa naraa fi الsamaaءi qazca wax yar oo daruurana samada noogama muuqanin qaala fajaءat saxaabaة daruur baa imaatay famadarad way roobaysay istahallad waqiimat salaatu salaadii subax baa la aqiimay fasajada rasuul lah sal اlahu alيh waalih waslm wuxuu ku sujuuday fi iiri dhoobay walma biyo xataa raaytu iira dhoobadii baan arkay fi arnabatihi sankiisa nabiga alayh salam wajabhati wejigiisa sankiisa iyo wejigiisa yaba dhoobadii ka muuqataaba baabu ictikaafi mustaxaada haweeneyda caada hadday qabto xayd ay qabto masaajidka ma geli karto loomana ogolo ayr ala taduufi bia caaisha wa kisaa lagu yiri masaajidka ma geli karto lakin haddii mustaxaado tahay ka waran dhiig baa ka imaaday dhiigga asaga ah dhiigga xaydka oo kale xukunkiisa ma qaadanayo mustaxaado la dhaha waa cudur waa jiro waa masaajidkana talwiidka inay halaysa iska ilaalini salaadaheeda iyo ictikaafkeeda iyo umuuraheedana way wadan kartaa xadaثana qutayba bnu saciidin qaala xadaثana yaziid bnu zurع عن khالد الحdاء عن عكرمة mولى بن عabاس عن cائشha رضي الله عنها قاaلت اعتكفت waxaa اعتikاaftay mعa رasuuل الlah nabiga la jirkiisa عaليه السلام imrأة haweeney mstaxaado istixaado qabta dhiigga ku dhacay dhiigga cudurkaa wey maaha kii caadadaha min aswaajihi bay kamid ahayn haweeneydaasna nabiga haweenkiisa umu salama la yidhi fa kaanat waxay ahayd taraa tiarat alxumra guduudka iyo sufrata bay arki jirtay dhiiggii oo mid guduudan iyo asagoo xoogow yar calow calow ah ayay arki jirtay fa wadacnaa waxaa dhici jirta inaan dhigno atista inaan dhigno digsi iyo baaf iyo taxtaha hoosteeda wahiya tusali ayada tukanaysa siay masaajidka u halaynin lanna salaadda ma reebayso dhiiggana salaadda ma reebayo waa laiskaga tukanaya sagoo socda xadath waxa weeye salasul bowlkaa lamida qofka kaadada ay ka socotaan lamida iska tukanaya isagoo kaadadiisa ay iska tatifqayso baabu ziyaarati اlmar'ati zawjaha haweeneyda ninkeeda inay ziyaaran karto fi ictikaafi walaa tubaashiruuhuna wa antum caakifuuna fi lmasaajid masaajidka dhexdiisa kula mubaasharoonina haweenkii waa la diiday laakiin ziyaarada iyo sheekada lama diidana inay intay u imaato xooga u wehel yeesho la yar sheekaysato kadibna ay iska gadoonto taa dhib ma laha xadaثana saciid bnu cufayr qala xadaثnي leyث iبن sacdi qala xadaثnي cabdالرحman بن khاriji عن iبn شhهاب الزهري عن علي بن xuseyni رضي الله عنهma أna صفية زوج النبي صل sلم أخبرته xا وxadaثnي cبدالله بن محمد qال xadaثna هiشام بن يوسف qال أخبرna معمر عن الزهري عن علي بن xuseين qاal kاna النبiyu slى الله عليه وسلم wuxuu ahaan jiray في masjid kaana في اmasjid buu ahaa masaajidku dhex joogay oo muctakif buu ahaa wa cindahu aswaaju haweenkiisaa la fadhiyey faruxna haweenkii kalea ka tegey oo ka noqday ruxna way noqdeen haweenkii kale faqaala wuxuu yidhi nabiga calayh salaam lisafiyata binti xuyay laa tacjali adiga xoogow iisoo yarhan ha degdegin xataa ansarifa macaki ilaa aan ku gediyo anaa kula luqaadi doonee oo ku yar sogootine adiga soo yarhan wa kaana beytuha gurigeeda fii daari usaama usaama binu zayd daartiisa iyay degeneed dhinac ka degeneed ama markii dambe usaama meeshuu degey fakharaja anabiyu sala allah alيh wasalam macaha gabadhii bu raacay falaqiyahu rajulaan ayagoo albaabka taagan laba nin baa la kulmay rajulaani min alansaar fanadaraa waxay isha ku dhufteen oo arkeen ila nabiyi sala allah alay wasalam bifiidiya uma ajaazaa horay u gudbeen kadibna waddadii bay kala leexdeen socodkana waa boobeen faqaala lahuma nabiyu sal slam ba wuxuu ku yidhi tacaalaya kalaya kalaya calaa rislikumaa tartiibtiina waa kii soo yidhi hadda inahaa safiyatu bintu xuyay gabadhan aan la taaganayo waa safiya bin habeen baa la jooga mugdi ah nabiga la garaye gabadhan xijaabanaya dadan ema istaagan safiya bintu xuyay wey faqaala waxay dhaheen subxaana allah ya rasuul allah tacajub wey ma kuu malayn karraa xumaan qof aan malaynaba qaala wuxuu yidhi ina shaydaana waxaa iga keenay shaydaanka yajri min insaani insaanka wuxuu ka dareera majra dami dhiigga dhiigga meesha uu qulqulo xiidaha dhiigga uu raacaya markaasuu deena waswaasin wa inii khashiitu an yulqiya inuu tuura fii anfusikuma shayan shay inuu ku tuuro xumaana oo aad nabigiis nabiga ilahay u qaadaan yaan ka baqay saasuu nabig sala allahu alay wali waslm leanna macsuum ma tihini macsuum ma tihin idinka waa inaga dhici karaa xumaan inkastood fiicantiin oo khiyaar tihiin lakin shaydaanku wax kasta kuqalbigaa lagu ridaaya tawxiidkii buu kuu fadhiisanba waswasa iyo xumaan buu kugu tuuri maanta o wax kuu sheegi difaaca dagaalkaasaad ku jirtaa ah, walidaliku nabiga alayh salaatu wasalam markay saxaabada sheegteen aan dheh nabi allaw afka waxaa la soo marin karin ayaa mar walba shaydaanka qalbiga nagu tuuraya nagu soo dhacayo daka maxdu liiman bu nabiga alah salatu wasalam muminiin mujaahidiina tihin bu oo diintii difaacanaya shaydaan iska reebaya shaydaan baad hortaagan tihiin oo difaacaysaan gaalkii iyo munaafiqii marka hore u raacay wuxuu sheegaba waa ku raacay laakiin qofka diidaaya ee inkiraaya ee cuudubileysanaya mumin wey baabun hal yadra-u lmuctakifu can nafsi qofka muslim muctakifka ee itikaafsan ma difaaci can nafsi nafsi ma difaacaya a war baa lagu soo tuuray waa dadki qofka wax u maleeyey waa iska difaaci karaa xadaثna ismaaciil بn cabdiلlahi qaal akhbarnii akhi walaalkiis abubakr weeyaan cabdulxamidki can sulayman can moxamed ibn abi catiiqin can zuhriy can caliy bn xusein radi allahu canhuma ana safiya akhbaratu xa وxadaثna عlي بن cabd للh الmadيني qال xadaثna سفyاn بن عuyaynةa qاal samictu زهriya زهri baan maqlay oo yukhbiru waramaya can عalي بن xusein ana صaفiya radي الlahu canha atat النabiya gabadhaa صafiya nabiga u timid alayه السلام wahuwa muctakif nabigoo اctikaafsan falama rajacad markay damcday inay noqoto mashaa macaha waa la luqaaday xoogay buu la socday faabsarahu rajulu nin baa arkay min alansaar rajulaani baan soo marinay in marka laba waaqica ay tahay waa dhici kartaa in labada nin mid uu soo horeeyey nabiga alayه الsalaatu wasalaam waa dhici kartaa kakalena taabic uu ahaa falama absarahu markuu ninkii isha marka ku dhuftay nabiga alay slam dacaahu nabiga u yeehay alayh salaam ama mid baa si gaara nabiga u fiiriyey faqaala wuxuu yihi tacaala kaale hiya safiya waxaana la taagna waa safiya rubama qaala sufyaan hadihi safiya safiya bintu xuyay radia allahu canha wa ardaaha alisraa'iiliya gabadhaa qiimaha badan wey min sulaalati haaruun الnabi alayh salam ibn cimraan halkaasay gashaa ku abtirsataa nabi haaruun faina shayطaana shayطaanku yajri min ibni aadam majra dam shaydaanku bini aadamku meeshaas u fadhiisa halkaas wadnaha ayuu dan u degayaa markaasuu waswaasinayaa markii dikri lala imaadana khanaas waa gabanaya waxaas weligii ku jira naga daari maayo waa cadow malcuuna ilahay naga qabte qultu lisufyaan sufyaan baan waxaan ku idhi buu leeyahay qaa'ilku waa cali bn cabdillaahi oo sheekh ardaygiisii ahe atatu leylan habeen bay u timid habeen miyay ahayd qaala wxuu wahal huwa ilaa leylan imaashaha ma habeen waxaan iman buu ahaa wahal huwa ityaankaa loo celinaya eemagaysa ictikaafka wahal huwa ictikaafku ilaa leylan lan ictikaafku habeen kalia ma ahaen habeen maalin ba waa itikaafsanaa ee waxaa wey hal huwa imaashuhu ilaa leylan habeen waxaan ahayn miyuu ahaa habeen buu ahaa wey waan kugu raacsanay baabun wuxuu ku saabsan yahay man kharaja qofkii baxaa min ictikaafi cinda subxi subaxa markuu tukada kadib ninkii baxaa qofkii ictikaaf nadray ama ma ahe mid sunnaha ictikaafsanaa toban beri buu yidhi tobankii beri xagee ku dhammaan ma habeenka markuu ictikaafo maalintiisa dambuu baxaya mise maalintina intuu ku daro yuu habeenka kale ee xisaabta aan ku jirin ayuu guuri tanay culimada isku khilaafsan yihin goorta la baxayo mar goorta la gelayana waa la isku khilafsan yahay iyaduna goorta la geli salaada subax kadib ba ictikaafka ku bilaaban ma habeenkii bay usoo dheerman masaajidka xadaثna cali بn cabdiلرaحman بn bشhri qal xadaثna sufyan can ibn jurayjin can sulayman الأxwal can ibn abi najixin can abi slma can abi saciidin اkhudriy qaala sufyaan وxadaثna mxamed bn cmr can abi slma can abi saciidin qaal وadunu ana ibn abi labid adunu qof kale waa sufyaan ibn cuyayna xadaثna inuu noo warramaan u malaynaya can abi slmana uu naga waramay can abi saciidin اkhudriy uu ka waramay ibn abi labid xadaثna can abi slma can abi saciidin radي الlahu canhu qaal اctikafna maca rasuuli الlahi sal slm nabigaan la ictikaafnay alcashر alawsط tobanka dhexe falama kaana sabixata cishriin labaatan subaxdeed markii la joogay habeenkii labaatankaa la ictikaafay subaxdii la joogo in la guuraba rabo naqalnaa waxaan raranay mataaxana alaabtaanadii faataana rasuul baa noo yimid alayh salaam faqaal man kaana ictikafa qofkii tobankii dhaxaa ictikaafay falyarjic ilaa muctakifka kusoo laabto tobanka danbaan ku dararabnaay maxaa yeeley fa ra'aytu hadihi leyla leyladii leylatuqadarkeed raadinayni waa lay tusay way naga horaysaa weli wa ra'aytunii waxaan arkay oon ku riyooday asjudu fii maain watiin biyi iyo dhowbaanoo ku sujuudaya calaamada fiirsada falama rajaca ilaa muctakafi meeshuu ku itikaafsanaa markuu ku soo laabtay qaala wuxuu yihi wahaajat isamaau famuirna samadii baa kacday daruurihii iyo wixi baa isqartay markaasaa dee nanoo roobeeyey unkadki gubacii iyo dabeeshii saxasaxadii wixi baa isqartay roobkii baa da-ay fawaladii bacaahu bilxaqi buu abi saciid ilaahay waxaan ku dhaartay nabi maxamed xaq ku soo diray nabinimo iyo rasuulnimo xaqa laqad haajat isamaau samadii way daaday min aakhiri dalika alyowm maalinta aakhirkeedii daalay wa kaana almasjidu cariishan yani habeenkii aakhirkiisii dambe salaada subax waa kii de lagu tukadayba wa kaana almasjidu cariishan cariish buu ahaayo korka kore geedihii waxbaa ka saaraan biyo celinayn falaqad ra'aytu calىa anfihi wa arnabatihi sankiisi iyo nabiga alayh الsalaatu wasalaam iyo fiida sanka ahar alma watiin baan ku arkay baab اlictikaafi shawaal shawaal bisha la yihaahdo soonfur in la ictikaafi karo oo ramadaan una ictikaafka una lahayn keli ah wakti kastaba ictikaafku waa furan yahay suno waxaa weeyaan taqriiban la dhihi karo way suna mayita hadda dadku inay ay ka tageen sunat اlictikaaf aad iyo aad baa dadku ay xaramki iyo meelahaas waad arkaysaa laakiin masaajida kale in lasoo noleeyo waa muhim qofkii ay makansan kara xadaثna mamed maxamed huwa bnu salaam qala xadaثna moxamed ibn fudayl ibn ghazawan can yaxya ibni saciidin can camra binti cabdiلraحman can caaisha radi allahu canha qaalat kana rasul lah sal slm yctakifa fi kuli ramadaan ramadaanka dhammaantiisa tobanka hore ku ictikaafay waa kaa horeysaa ba lii tobanka daxuu ku ictikaafay waa kaa horeysaa ba li tobankii dambe ayb faida salla kadaad salaada sox markuu tukado nabigu dakala makaanahu ladii meeshiisi buu geli jiray ictikaafkii ku itikaafay marka itikaafka qolada qabta in salaada subax kadib la bilaabayo n habeenka ka horey lasoo bilaabaynin way deliishadeen qaala faistaadanatu caaisha caaishaa idan nabiga weydiisatay an tactakafa ina itikaafto waxay tiri nabi allow sanadkan an aan masaajid ku itikaafo oo agtaada soo dego faadina laha waa u ogolaaday fadarabad markaase waxay dhisatay fiihi masjidkii quba teeno yar bay ku dhisatay fasamicad waxaa maqashay biha warkaas caaisha xafsatu xafsaa maqashay fadarabad ayadana qubateena ayadana dhisatay wa samicad waxaa maqashay zaynabu binti jaxshi radia allahu canha oo aad caaisho ola tartami jirtay ayadoo caaisha radia allahu canha ay dhihi jirtay wakaana tusaawimuni radia allahu canha ifkigii markii caaisha xumaanta laga sheegay radia allahu canha zaynab baa la weydiiyey wax xumaana marka way ka diiday inay caaisho ka sheegto axmi samci wa basari indhahayga iyo dhegahayga waan ilaalinaya caaisha maanta ku tiiga ma dhahaayo markaa way isdhalaasa diin diin baa reebtay diin baa reebtay masairka marka waxaan rabaa diinta inay reebto oo qofku naagta masairkeeda inaan diinto dhan iyo muqadisaadka dhan cagta aynan marinin ayaan la baahan yahy oo wixii maarata la srereebo fa darabat qubatan ukhraa iyaduna zaynaba meeqay noqdeen saddex tii nabiga ku dar afar falama insarafa rasul la sal min alqadaad salaadii subax markuu soo gadoomay absara wuxuu arkay arbaca kibaab afar teendho arkay nabiga alay slam oo u leeyahy itikaafka bilow salaad sax markuu tukada kadib oo uu lahaa itikaafki bilaabo oo fadhiiso meeshii afar teendho tiisa afar ay ku ti faqaala wuxuu yidhi maa haada waa ma waxan fa ukhbira waxaa loo sheegay khabarahuna haweenka khabarkoodii ali caaisha iyo safiya iyo mxuha xafsaan ujeedaa iyo zaynab weeye faqaala wuxuu yidhi maa xamalahuna calaa hada maxaa ku xumbaaray albir biri baad umalaynaysan inzicuuha siila baa la yidhi udbaho dhan ba hala qaado falama falaa araaha yaani dibdib ma arkin taydana ku dara nabiga alayh الsalaatu wasalaam hadda tiis waa la qaaday fanuزicad markaasaa la furfuray nabiga la siibey falam yactakif nabiga alay slam ictikaaf fi ramadaan ramadaankaas xata اctakafa fi aakhir اcashri min shawaal riwaayadan aakhir اcashri min shawaal marka tobanka u dambeeya shawaal ayay tusaysaa cashri awel waa soo aroortay riwaayadan aakhir cashrida laftirkeeda waxaa dhihi karta dhici karta in la dhihi karo fi aakhir اcashr tobankii u dambeeyey ee ramadaanka uu nabigu ka tegey wuxuu ictikaafay min shawaal buu ictikaafay idan dhici karta wallahu aclam baabu man lam yara alayhi ida ctakafa sawman baabu man lam yara alayhi ida ctakafa man lam yara qofkaan arkin ida ctakafa qofka hadduu ictikaafayo qofkaan u arkin inay shardi tahay sooman soom qofkaan soom shardinin waa sida maarata uu rajaxayo culmadana ay u badan yihiin xadaثana ismaaciil bn cabdillaahi can akhiihi walaalkiis oo cabdulxamida ama eh, abu can sulayman ibn bilaal can cubaydilaahi ibni cumar can naafic can cabdilaahi ibni cumar radi allahu canhuma can cumar bn khadaab radi allahu canhu anhu qaal cumar baa wuxuu yidhi ya rasuul allah inii nadartu fi ljaahiliyati baa nadray islaamka ka hor an actakifa inaan ictikaafa leylatan habeen fi masjid alxaraam ictikaafka masjid alxaraam waa cibaada waa qurba ma la imaadaa faqaala lahu nabi sal slam wuxuu oofi nadraka nadarkaada oofi faictakafa leylatan habeen buu ictikaafay habeen ma aha meel la soomo habeen lama soomo marka waxaad garatay soomku inuuna shardi ahayn baabun ida nadara fi ljaahiliyati an yactakif uma aslam qofka isagoo gaala ayuu nadray inuu ictikaafo inuu cibaado sameeyo kadib buu soo islaamay inuu wixii qurbo iyo cibaad iyo dabeado iyo daacaa inuu oofiyo ayaa fiican xadaثna ubayd cubayd bn ismaaciil qaal xadaثna abu usama xamaad can cubayd الlahi can naafic an ibn cumar radi allahu canhuma ana cumar radi allahu canhu nadara fi اljaahiliyati wuxuu ku nadray an yactakifa fi masjid xaraam qaala uraahu qaal leyla habeen habeen buu an malaynayaa faqala lahu rasul sal slm ofi binadrik nadarkaada oofi riwaayo kale yowman bay leedahay riwaayana yowman ow leyla shaki bay gelisa baabu اlictikaafi fi اlcashر اawsط min ramadaan tobanka dhexe xadaثana kuu soo celcelinaya cabduلlahi bn abi shaybata qaala xadaثana abu bakr can ibna abi xasiin wasmhu cثmaan bn caasim an abi xasiin abi xasiin cثmaan bn caasim can abi saalix الsamaan dakwaan can abi hurayra radi allahu canhu qaal kana nabiyu salى الlah alيه waslm wuxuu aha yactakifa fi kuli ramadaan casharata ayaam yuu ka ictikaafi jiray kadib tobanki dhexe kadib tobanki dambe ictikaafkii dadka dambe tobankii u dambeysay buu kuso arursaday falama kaana alcaamu aladii qubida fiihi ictakafa cishriina yowman markii dambe leylatulqadarka loo sheegay tobanka inay tahay tobanki u dambeya inay tahay tobankii u dambeeya u ictikaafi jiray laakiin waxaa laga soo reebaya sanadkii u dambeeyey labaatan buu ka dhigay nabiga alayh isalaatu wasalaam tobankii dhexe iyo kuwii dambe ictakafa cishriina yowman bacdu man araada an yactakifa uma bada low an yakhruj qofkii inuu ictikaafo intuu marka hore doonay intuuna weli bilaaban haddana ka noqday iska baxayba xadaثna mحamed بن mqatil abuاlxasan qaal akhbarana cabdالlahi بn mubaarak qaal akhbarana اawsaaci qaal akhbaranii xadaثanii yaxya ibnu saciid qaala xadaثatnii camra bintu cabdالraحmaan can caaisha radi allahu canha ana rasuula الlahi salى الlaه alيه waslm dakara wuxuu sheegay an yactakifa inuu ictikaafi doono iyuu saxaabadiis u sheegay ictikaaf baan rabaa alcashr awaakhir tobanka u dambaysa min ramadaan marka uu yihi waan ictikaafi rabaa faاstaadanatu waxaa idan weydiisatay caaishatu caaisha ana igu dar aan itikaafa alii ogolaado faadina lah waa u idmay wasaalad xafsatu xafsaa waxay u martay caaishata caaisha an tastaadina laha inay u idan dalabto fafacala way u idan dalabto xafsana way rabtaa ayadana soo gasho falamaa ra'a dalika zaynab bintu jaxsh markay aragtay amarad ayadana waxay amartay bibinaain in loo dhiso fabuniya laha ayadana waa loo dhiso teenadeedii qaalad waxay tihi wakaana rasulu lah sal slam wuxuu ahaa idaa sallaa markuu tukaday insarafa ilaa binaa'ihi tendadii loo dhisay markuu salaada subax tukada u laaban jiray oo geli jiray fa absara wuxuuba arkay nabiga hadduu soo gadoomay alabniya waaba jamaaco dhan oo tendooyin oo dhisan faqaala ma haadaa maxay tahay waxan qaaluu waxay dhaheen binaau caaisha caaisha tendadeedi wa xafsa iyo xafsa iyo wa zaynab saddexdaas wey waxa kusoo kordhay faqaala rasul la sal slm wuxuu yihi albira aradna ma biri bay oola jeedaan bihaada waxaan ay sameeyeen wax kala wataan ma ana bimuctakif anna maba waa ka baxay intaas usoo deliishaday musanifka baabka ayuu u keenay xadiidka bada lahu uma bada lahu an yakruj inuu baxo farajaca waa iska noqday falama afdara markuu nabiga alay slam u afuray ictakafa cashra min shawaal soo maartid waa tobanka u horeeya baabu muctakifi yudkilu ra'sa qofkii muctakifka madaxiisa gelinaya albeyta guriga lilgusli in loo dhaqo waad baxday miyaa la dhihi maya ee madaxa hadduu bixiyey ma bixin weli waa ku jira masaajidka xadathana cabd llahi bn qaal xadathana hishaam bnu yuusuf asancaani qaal akhbarana macmr بن rashid الأsdiy qaal can الzuhriy mxamed بn muslim الzuhriy can curwa بn zubayr can caaisha radi allahu canha anaha caaisha radi allahu canha kaanat turajilu nabiya nabiga calayh salaam u shallayn jirtay oo u dhaqi jirtay madaxa wahiya ayadoo xaa'idun xayd qabta wa huwa nabiguna muctakifun fi masjid uu ku jiro wahiya ayaduna fii xujratiha qolkeeda ay ku jirto say isku qabanaysaa yunaawiluhaa ra'sa nabigaa madaxa u raaricin jiray ayadana guriga ayadoo ku jirtay u dhaqi jirtay u shallayn jirtay rasuulka salى اllahu alيh waalih wasalam wallah aclam bilahi towfiq sal اllah wslm ala nabina mxamed